بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته آن إخوتي في الله waxaan maanta ka hadli doonnaa mawduucaynu hore u soo wadnay oo ku saabsan xasaarada islaamiga ah waxaynu maanta jecellahay markaasi inaynu wax ka sheegno mawduucaynuu bixinay almuslimuun fii taarikhi alxadaara ama dadka muslimiinta ah dunida maxay ku soo kordhiyeen ma dad unbay ahaayeen wakhti noola ah oo saxaaro carbeed iska joogay oo dabeetana ka tegey mise raad la taaban karay dunida kaga tageen waxaynu hore u soo tilmaamnay markaynu ka hadlaynay ususka ama waxyaabaha salka u ah inay ummadi horu marto xaggeeda xadaaradeed ama xagga tikhnolojiya waxa la mid ah inay mabaadi' go'an leedahay oo aan ku salaysnayn diin ama mabaadi' go'an inay leedahay oo ummaddii qaadataaba ay horu mari karto noocay doontaba ha noqotee waxaynu kaloo ka soo warrannay markay noqoto xagga qiyamka ama xagga dadnimada bini-aadamka iyo wixii isla xidhiidha in ummadda muslimiintii ay ahayd kuwii keenay ama hirgeliyey noloshu qiyamka ugu saxsan ee ay u baahan tahay amase bini aadamku u baahan yihi markaan maanta damacsanay inaan mas'alada tan ka warramo ama xadaaraddii hore dadka muslimiinta aan ka warramo uma jeedo inaan ku faanno soomaalidaa waxay tidhaahdaa aabbahay baa geel lahaan jiray anaa dameer lamaa dhaanta yacnii faan ma aha aan damacsanay inaan idiin soo guuriyo dadkii muslimiintii halkay degganaayeen ama si ay u ekaayeen laakiin waxay tahay daliil waaqiciya ah ama wixii aan sheegaya nadariyaadka ahaa inaan idin tusiyo bractical inay dunida ka hirgashay oo aanay ahayn wax si la leeyahay hadda aan bilowno aan leenahay waa wax hore dunida uga dhacay mar labaadna suurtagala haddaynu qaadanno ku dhaqanno mabda'aasi inaynu dunida ka keeni karno isla markaasi waxaan jeclahay maanta inaan qayb ka warramo weliba qaybta maadigaa ah inka badan iyadoo aan rumaysannahay nidaamka islaamiga ahi inuu yahay kii koowaad ee dunida keena waxaa loo yaqaana addowla dastuuriya ama dawlad dastuur ku salaysan waxa maanta dunidu ay ku tilmaamto ay ugu horraysay caalamka ummadda muslimiintii bal aan odhan karno awal kitaab fii qaanuuni dastuuri alcaalami ka warrama waa kamaawardi ama alaxkaami sultaaniya kitaabka la ydhaha waqti aanay duniduba aqoonin qaanuunka dastuuriga ayaa wuxuu yahay waxaan odhan karnaa ummadda muslimiintii waxay keentay dunida wax loo yaqaano siyaadati alqaanuun ama qaanuunku inay dadku u siman yihiin oo uu ka wada sarreeyo hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu qof caadiya yahayba inuu qaanuunku ka sarreeyo waxay ummadda muslimiintii dunida la timi awalilam waxa loo yaqaano xorriyatu alqadaa ama qadaagu ama maxkamaduhu inay ka madax bannaanaadaan dawladda oo uu noqdo ninka xaakimka ahay nin madax bannaan oo xukumi kara ka dawladda haysta iyo ka shicibkaa ah labadaba waxay ummadda muslimiini la yimaadeen ama noloshooda ka muujiyeen ayaynu odhan karnaa taariikhda bini aadamka markii ugu horraysay ee la iclaaniyo alxuquuq yacni xuquuq ulinsaaniya waxa loo yaqaano aan odhan karno waxaa la iclaamiyey saynu muxaadaraadkii hore kusoo tilmaamnay xajat lwidaac maalintuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii macruufkaa tilmaamayey waxaan odhan karnaa ummadda muslimiintii waxay dunida ku soo kordhiso ka mid ah waxa loo yaqaana alcadaala alijtimaaciya in bulshada laysu dheeli tiro xaggeeda dhaqaale iyo nololeedba oo may ahayn bulshadii muslimiintii hore ra'sa maaliyad dadka badhna noolaado badhna bakhtiyo manay ahayn shuuciyiin dadka in yaroo xisbiga haysataana ay noolaato dadka inta kalena la yidhaahdo waxbaa laydin siiyey aanse jirin wax la siiyey wuxuu ahaa nidaam intaba ka gedisan laakiin dhinacyadaasoo dhan inaan ka hadlo maanta uma socdo waxaan rabaa inaan maanta tilmaamno dadka muslimiintii wixii ay ku soo kordhiyeen aqoonta maadiga ah amase cilmiga ee dunida maanta taalla waxaad mooddaa marka maanta taariikhda cilmiga laynoo dhigayo inay qariirubku jecel yihiin maadaama iyagu gacanta ku hayaan qoraalka taariikheeda u badanee maanta dunida yaalla waxaan tooda u adeegana ay qariyeen waxaad mooddaa in in badan laynoogu dhigo dugsiyada jaamacadaha iyo wixii la midaba inay tacliinta yurub ka bilaabantay yurubna ku gebagabowday niman greeg la yidhahdaa inay dunida tacliinteeda bilaabeen dabeetana yurub ka dhaxashay intaha lamr halkaa uu ku gabagabowday waa sheeke aan jirin in yurub ay ka bilaabantay tacliinta dunidu waa sheeke aan jirin inay reer yurub griegga ka barteen islamarkaasina labada midna ma jirto grieggu waa ummad xadaarad leh xadaaradkii bini aadamka mid ka midana way soo qaaday laakiin may bilaabin isla markaasi yurubna may dhammaynin oo inta iyaga ka barteenu gebagabo lama gaadhin waxaynu ku tilmaamaynaa inay xadaaradda bini aadamku hore u soo jirtay maalintuu aadamyimi laga bilaabo intuu bini aadamku dunida kor joogayba xadaaraddiisu ama aqoontiisa cilmiyeed way soconaysa qolaba qolay ka dhexlaysa waxbay ku daraysa tusaale ahaan markaan eegno masalan xadaaradda griig oo kale layskuma hayo inay in badan aqoonta ku kordhiyeen laakiin waxaan odhan karnaa waxay dhaxleen in xadaaraadkii ka horreeyey tusaale ahaan waxay dhaxleen oo kale xadaaradii ay masaaridu lahaan jirtay masaaridu ummad xadaaradu ay lahaan jirtay waagii hore xataa ahraamteeda maanta yaalloo qudha daraaso yaroo lagu sameeyaa tilmaamaysa aqoonta cilmiyeed xadku ka gaadhsiisnaayeen matalan asnaamta jiise yaalloo qudha oo la sameeyey laba kun iyo sagaal boqoloo sannadood ka hor before b c ama qabla almiilaad ayaa waxay inoo tilmaamayaan qaabkay u dhisan yihiin oo quri injineerinka lagu dhisay ayaa wuxuu sheegi karaa maanta waxaan leenahay waxay ku jiraan toddobada shay ee dunida lala yaabo idan injineerinka caynkana dadkii lahaa inay aqoon lahaayeen waa waxaan muran ka taagnayn baabiliyiintii horeo kale inay aqoon lahaayeen waa waxaan muran ka taagnayn waxaan odhan karnaaba madaaristii ugu horraysay ee griiga ka furanta ee aqoonta maadigaa lagu dhigo ama se horu marisa waxaa ka mid ahaa bilmatal almadrasa alayuniya waa madrasadu bilaabay ninkii stylis la odhan jiray stayalis magacaynkaas af carabiga loogu yeedhaa baan filaya wuxuu aqoontiisa inta badan kala tegay masar masalan markaan tilmaamno madrasada ku xigtoo kale alfitaqoriya madrasada la odhan jiray wuxuu aqoontiisa ninkii bilaabay in badan kala tegay masar iyo baabul aqoonta dambe griigu waxay bilaabantay markii dagaaladii bershianiska iyo griiga ka dhexeeya ay bateen ee duweyladihii irraa ama magaalooyinkii irraa ee griiga la mideeyey ee magaaladan atenis la yidhahda ay caasimadda uga dhigteen kadib markaasuu fufkooda dambe bilaabay waxaan taa uga jeedaa taariikhda ilbaxnimada dunidu kamay bilaabmin griig ee in badan bay ka horreysay aadan bay la bilaabantay mar labaadna reer yurub greeg waxba kama baran ee cid kaluu isaga wax ka barto intaanan taa gaadhin haddaba reer yurub iyo xaggay wax ka barteen intaanan u tegin waxaa isweydiinta leh inaan tilmaamno muslimiintu iyo qaabkay dunida wax ugu soo kordhiyeen muslimiintii hore laga bilaabo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii waxay bilaabeen qawaaciddii salka u ahayd inay ummadi horu qawaacidda asalka u ah inay ummadi horumarto waa masaa'il loo baahanyay inay marka hore la helo horumarkuna uu markaasi daba yaallo oo ku salaysan qofka bini aadamka iyo dhismihiisii muslimkii hore intaanu bilaabin xadaaradda maadiga ah ama ilbaxnimada maadiga ah wuxuu sameeyey qof bini aadamah oo qiimayn gaara bini aadamtinimadu la leeday waxay muslimiintu tijaabiyeen waxay iyagu hayeen inay dunida baraan wixii ka maqnaana inay ka bartaan may u arag sida dadka badh u arkeen ama cuqdad may qabin jileeca waxaa iska dhacda bini aadamku haddii uu cid ka cilmi badan arko mararka qaarkood inuu moodo siduu qofkani uga cilmiga badan yahay in wax kastoo kale looga badan yahy xataa fi taariikhi alqadiim baynu ku arki karnaa matalan nebiyullaahi sulaymaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u sakhiray jin farsamo yaqaana ah dabeetana meeshii uu xukumayay xadaarad buu ka muujiyey maadiya gabadh balqiis la yidhaahdo saba xukunta yaman xukunta ayuu war u soo diray uu leeyahay ii kaalaya idinkoo muslimiina sida qur-aanku uu ka warramayo gabadhii arrintii markay rogrogtay waxay go'aansatay inay nebi sulaymaan baldhankiisa qabato nebi sulaymaan markay gabadhaasi u imanaysay wuxuu dhismuu dhisay dhismuhu dhisay quraarad ayuu xagga sare ka mariyey hoostana webi iyo biyaa la mariyey tikniik baa loo sameeyey aanu qofku garan karin in meesha quraarida saaran tahay ee uu moodayo uun biyihiiyo caadiya dabeetana gabadhii markay timi waxaa la yidhi meesha tal soo gal markii la yidhi meeshan soo galla way faydatay sida qur-aanku tilmaamayo iyadoo isla biyaha cagtay aad la geli markaas baa waxaa lagu yidhi قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته اللجة وكشفت عن ساقيها qaala innahu sarxun mumarad markaas baa la dhinaa waa dhismo yacnii qaabka loo sameeyey ee biyo ma jiraane meesha iska mar sarxun mumarad min qawaariir ayaa loo tilmaamay gabadhii markii hore gaaladda ahayd markay tiknolojigii muslimku haye ee ka yaabtay hadda boqorad bay ahayd waatuu ilaahay ku tilmaamay wawtiyat min kulli shay oo wax kasta la siiyo yacni dunida qayb dhan xukumaysay laakiin technologigan aadka u yaabka badan le markay aragtay ayaabay isdhiibtayba qaalat rabbi innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin bay tiri ilaahu naftaydii waan dulmiyey waanan islaamay oo yacni nebi sulaymaan diinta uu rumaysan yahay ayaana galay gabadha tani waxaynu odhan karnaa waxay imbihaar ku sameeyey ama waxay la yaabtay markii koowaadba technologyga meesha yaallay laakiin qofku markuu iimaan rasmiya leeyahay marka horeba wuu kala soocaa wuxuu qaadan kara iyo waxaanu qaadan karin mashkiladda muslimkan dambe haysataa waxay tahy wuxuu kala garan waayey wuxuu qaadan lahaa iyo wuxuu ka tegi lahaa keenna muslimka ee bariga wax ku soo bartaa isagoo shuuciyuun buu inagu soo noqdaa ka muslimka ee ra'samaaliyadda wax ku soo bartaa isagoo ra'samaaliya unbuu yimaadaa yacnii cilmi masalan haddii engineering loo diray waxay idin engineering u la yimaado mabda'iisiina u haysto laakiin wuxuu la yimaadaa engineeringkii isagoo wata iyo mabda' kaleo uu rumaysan yahay sababtu waxay tahay wuxuu isdhiibay ama markuu meesha tega u arkay engineeringkan ka cilmigan ka xadka sarreeya hayarkii uu joogay ayuunbuu mooday waxay hayeen oo dhamma inay fiicnaayeen backgroundkiisa hore ee mabda'a kanuu rumaysnaana mid xooggan mu ahayn laakiin muslimkii hore taa way ka gedisnaayeen muslimkii hore matalan markii dowladda beeshiya la furanayay laba dawladoodoo waaweyn baa dunida ka jiray labada ee waaweyn ee dunida ka jiray mid romaniska la odhan jiray midna ee raaniyiintaa ka talin jiray madaa'in magaalo la yidhaahdaa laga xukumi jiray muslimiintu markaa dagaallaa la ysku qaaday markii la furanayay bershiya waxaa dhacday inuu dalbaday ninkii ciidanka ama boqorkii meeshaa haystay bal inay muslimiintu wafdi u soo diraan ay wada hadlaan saddex nin oo wafdiya midba mar loo diray rabciy ibni caamir saxaabi la yidhaahdo xudayfa iyo mugiira ibnu shucb saddexdaa saxaabi ayaa midba mar loo diray ninkii wuxuu damcay markaa istifzaas inuu ku sameeyo yacnii inuu u tusiyo waxaan wahayo iyo nimankan balin gaajo wadiyo waxaan wada wuxuu goglay bilaadkii ama gurigii boqortooyadu wuxuu goglay intaasoo mitir ayaa khatiifada la dhigay roogag dabeetana meeshii aad baa loo qurxiyey sariir dahaba ah iyo kursi dahaba boqorkuu lahaa meeshuu dhigtay ciidamadii iyo wixii oo dhan buu isku weegaaray laakiin wafdiga muslimka ka socdaa muxuu sitay waxaa la yidhahdaa wuxuu sitay laba maroo yararoo googo-an cumaamad yaroo gaaban cumaamadda yar waxaa la yidhi laba baal buu hareeraha ka soo geliyay markuu soo socday baalashan dee gorayga laga goostoo kale laba baaloo yaryar buu soo gashaday faras yaroo gaabanna wuu iska wada saddexda nin mid ka mid isagu waabuu ilaa aduu niman rafaad ka muuqdo iyagoo abay meesha yimaadeen waa niman saxaabiyiinah midi markuu meesha yimi wuxuu tijaabiyey gogashii meesha taallee la damcay in lagu indha sircaadiyo barkimooyin baa saarsaaran intuu faraskiisii iska soo kaxaystay ayuu barkimo ku xidha barkimooyinkii ay meesha dhigdhigaan mid ka miduu faraskiisa ku xidha dabeetana wuu iska soo dhaafay wuxuu u soo galay ninkii boqorka ahaa nin ka midi waxaa lagu tilmaamaa waxaa la yidhi boqorka adigoo warama sita seefahag waxaagaadoo sita looma gale qaanuunka iyo brotokoolka raacoo iska dhigtay alaabtoo gal markaa adigoo aan hubiyo waxaa sidan annagu boqorka maanan doonayna isagaa noo yeedhay buu yidhi haddaad sidaa igu sii daynaysaanna waan u tegaya haddii kalena meelaan xorriyad ku haystaa jirtee waa iska noqonayaa nabaday boqorkii baa loo sheego waxaa la yidhi ninkii wuxuu yidhi hubkayga anugu ma dhiibabe meesha brotokoolkiinani waxaa waxa ka jirin ama hasaa ku soo galo ama waa iskaga kii tegaya warbal soo daaya buu yidhi isagoo wixiisaba sita wixiisii isagoo situu iska soo galay taariikhdu si ay tilmaamaysa nimankii nin ka midi wuxuu soo socdo sariirtii boqorku isna iska fuulay dii dahabka ahaydee meesha la dhigay boqorkana daatiisaba cidi ma timaado halkaa in looga sujuudo wax laga weydweydiiye mooyaane tii boqorkuu iska fuulay dabeetana intay ku soo yaaceen bay ka soo rogeen dhulkaabay soo dhigeen maanta ka horow buu yidhi wixii laydinka sheegayay been baan mooday mabaan moodayn buu yidhi in dadka badhna ilaahya yahay badhnaa ay racyadu yihiin sidaa weligay hore umaan moodayn buu ku tilmaamay saddexda nin iyagoo wakti kala dambeeyey ama midba maruu yimi masalan mid ka midii wuxuu ku yidhi wuxuu boqorkaa wuxuu yidhi warnimayow hadday gaaja idin keentay xoolaan idin siinaya dhulkii carbeed hadday gaaja idinka soo saartay xoolo tiro badan baan haystaa xoolaan idin siinaya xoolaha qaatoos ka noqda wax walba wuu tilmaamo waa idin barwaaqaynayaa buu yidhi wuxuu u tilmaameen markaa allaahu ibtacasanaa buu yidhi war innaga dad ilaahay soo saaray baanu nahay buu yidhi oo waxaa naloo soo saaray inaanu ka saarno man shaa min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illaah inaanu dad ka saarno addoonsigay dadka badhba badhka kale addoonsiga u yihi oo aanu u saarno ina ilaahay keligii addoommo u noqdaan waxaan u soo baxnay buu yidhi inaanu dad ka saarno min jawri min jawr اladyan ila cadl اslam inaan dad ka saarno jawrka ama xadgudubka diimaha kale oo aan u saarnay cadaaladda islaamiga waxaan u soo baxnay buu yidhi inaannu dadka ka saarno min dayqi dunyaa ilaa sicatiha bal erayga u fiirso nin kale waxaannu usoo soo baxnay buu yidhi dadka inaannu ka saarno cidhiidhiga adduunyo aanu ballaadhkeeda u saarno ninka uu leeyahay ballaadhkeedaan kuu saaraya waa ninkaa boqorka ee dahabka iyo wax walba haysta intaa gogoladay nin kale cidhiidhigaan wax ka saarayaana waa ninkaa heeliyaha yaryar sita laakiin wuxuu tilmaamayaa wuxuu wadaa inay mabaadi' tahay yacni markuu ninkan la hadlayay wuxuu ula hadlayay isagoo isu aqoonsan inuu isagu yahay ustaadun min rabbi alcaalamiin inuu sido manhajkii ilaahay ugu talagalay bini aadamku inay dunida korkeeda ku noolaadaan wuxuu u arkayey markaa dad kale inay arday yihiin wuxuu arkayey inuu macallin yahay wada manhaj saa daraaddeed buu wuxuu ula hadlayey inuu ninkani arday u baahan inuu waxbartay laakiin iyadoo sidaasiya haddana muslimiintu waxay ka qaadanayeen wixii nidaam iyo tandiim ee cusub ee aan agtooda oolin matalan cumar kii ciidamada caynkana soo dirayey haddana wuxuu iyaga ka qaatay diiwaanuljeesh waxa loo yaqaano yani ciidanka muslimiintii waagii hore dee ma lahayn askar may ahayn diiwaan gashan oo caynkana dad mutatawiciina may ahaayeen waxaa yacni nidaamkaasi ah in qaabkaa wax loo farsameeyo iyagaa laga soo barto waxaan uga jeedaa muslimiintii hore waxay kala yaqaaneen waxay qaadanayaan iyo waxay ka tegayaan sidaa daraaddeed ayay iyagoo muslima qaateen aqoontii dunida taallay dabeetana dabaqeen horu mariyeen oo ka midha dhaliyeen laakiin ka maantii waxaanu kala aqoonin wuxuu qaadanaya iyo wuxuu ka tegayo yacni bayna alistifaada watashabuh aw tashbiih ayaanu kala garanaynin wuxuu faa'iidaysanayo iyo kudayashada kudayashadu waa gaar man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum buu nebigu yidhi ninka dad iska yeelyeelaa iyaguu ka tirsan yahay laakiin istifaadadu waa gaar adaalla yani alxikma daallat lmu'min xikmadu ama cilmigu waa baadida ninka muslimkaabu ah nebigu ku tilmaamaya ama yani weedhaas ay tilmaamaysa xikmadu ama cilmigu inuu yahay baadida qofka muslimkaa ah. kudayashadu se inaanay ka tirsanayn idan qofka muslimkee hore wuxuu yaqaanay wuxuu qaadanayo iyo wuxuu ka tegayo muslimiintii hore markaasi waxay bilaabeen inay tarjumaan wax allaaliya wixii aqoon dunida taallay ha ahaato tay griigku qoreen ha ahaato tii bershianisku ama furs qortay ha ahaato tii hindida ha ahaato tii masriyiinta aqoon wixii dunida taallay oo dhan tarjuma ayay ku sameeyeen waxay aasaaseen markaasi <coughs> aqoon cusub waxaan rabaa markaa maanta inaynu wax isaga tilmaamno aqoontii cusbayda ay aasaaseen maxay ku soo kordhiyeen aqoonta laakiin waxaad moodaa waktigii maqhribka inay gaadhay aan salaada isu tukato bismi illaahi raxmaan araxiim waxaynu joognay innagoo tilmaamnay muslimiintii hore markii ay aasaasayeen xadaaradda cilmiga ah waxay adeegsadeen baynu leenahay aqoontii dunida taallay aqoontaasi dunida taallay oo ah tii xadaaraadkii iyaga ka horreeyay ee bini aadamka ay ka dhaxleen oo ay ka mid tahay baynu nidhi markaasi xadaaraddii griiga nimankii la odhan jiray tii beershiyaniska tii hindida tii masaarida xadaaraadkaasoo dhan oo la ysku daro ayay adeegsadeen isla markaasi waxay ku kordhiyeen bayn leenahay xadaaradahaasi markay adeegsadeen ama aqoontii meeshaa taallay markay qaateen waxay ku sameeyeen daraasadaasi inay istaycaab marka hore sameeyaan wixii dunida yaalloo dhan inay uruuriyaan mar labaad inay daraaseeyaan dabeetana inay istintaaj ku sameeyaan waxa saalix u ah in la qaato iyo waxaanu ahayn in la qaato ee la tuuro in la kala saaro kadibna in la tatawuriyo ama taayirka hore loo rogo si aqoon cusub loo keeni karo may ahayn yacnii arday quroo intay waxbarato waxay bartaanba toos u wada liqa waxay ahayn dad waxbarta oo waxay bartaanna kala sooca markaas wixii u baahan in la qaatana qaadanayay wixii u baahan in laga tagana ka tegayey markaynu ka warrabayno waxbarashadaasi ay sameeyeen dadka muslimiinta ahy markii hore tarjama ayaa la sameeyey tarjamadaa la samaynayey ee uu aqoomaha kale lasoo tarjumayey si fardiyaa marka hore loo sameeyey laakiin haaruuna rashiid ninkii la odhan jiray ayaa wuxuu ku dadaalay inuu mideeyo meelaha kan wax lagu tarjumo dabeetana wuxuu furay hal meel ah oo ofishiyaloo dawladdu leeday oo markaa tarjumada caadiga ay ka soo baxdo alma'muun khaliifkii la odhan jiray markuu uga dambeeyey ayuu meeshii ballaadhiyey wuxuu ka dhigay meeshii tarjamada awalan maktabad weyn oo caalamiya oo wixii kitaaba dunida laga soo helo la dhigo taaniyan wuxuu ka dhigay qayb akademiye ah oo markaasi wax lagu baxsiyo wax lagu baadho wax lagu barto taalitan wuxuu kaloo u sameeyey qayb tarjamo ah oo markaa wixii la tarjumayo lagu soo tarjumo bimacna alkalima waxaan odhan karnaa waa waxa maanta universityga dunida looga yaqaano ayuu aasaasay oo ah inay horumarka aqoomeed ee waddanka oo dhan iyadu markaa asal u noqoto inay wax soo tarjunto aqoomaa kale soo tarjunto in ay maktaba caama ah, dadka aqoon-yahanada wax baxsanaya ay ka helaan iyo in la tatawuriyo waxa kan meesha yaallaba waxaa intaa u raacay yacni meeshaasi waxaa ka soo baxay markaasi aqoon runtii aada u heer sarraysay ama aada u ballaadhan tusaale yar oo kooban haddaan idin siiyo oo weliba aan ka soo qaato iyagu waxay qoreen ama qolada reer galbeed waxaa laga yaabaa haddaan soo qoro yacni waxay dadka muslimiintii qoreen in loo arko faanfaan miidhan inay tay laakiin bal aan soo qaato nin ka mida qolada reer galbeedii wuxuu qoray waa ninka loo yaqaano stanwood cob stanwood cop waa brofessor ka baxay jaamacaadkay dunidu ku faanaan mid ka mid ah harvard university ee maraykan ayuu ka soo baxay ilaa shan iyo toban kitaab buu leeyahy bugaagta uu leeyahy waxaa ka mida mid la yidhaahdo islamic contribution specialization ama islaamku wuxuu ku kordhiyey ilbaxnimada si duuduuba wuxuu leeyahay ninkaas islaamku wuxuu ku soo kordhiyey dunida buu leeyahay aqoon aada u ballaadhan oo dhan walba ku saabsan tichnology caadiya ku saabsan zaraacad iyo beero ku saabsan nidaam nololeed iyo dhaqan ku saabsan dhan waloo la eegaba aad buu islaamku dunida uga horumariyey wuxuu leeyahay haddaan maqaalado soo qaado bilmatal george sarton ninka la yidhaahdo george sarton waa mu'arikh lilculuum macruuf dunida ku ah george sarton wuxuu leeyahay qofku ma hanta buu yidhi ilaa inuu la yaabo mooyaane fikrada yar ama muddada aadka u yar ee ay sameeyeen muslimiintu horumarka cilmiga ah marka laga eega buu yidhi xagga yacnii indifaaciisa momentumkiisa iyo marka laga eega buu yidhi xagga xajmigiisaba magnatiyuudhka marka laga eegaba waa wax aad mucjisa u ah buu yidhi waa mucjisaan odhan karaa buu yidhi laa muqaabila lahu fi taariikhi alcaalam aan taariikhda caalamka cid la midoo sidaas oo kale yeeshay aanay soo marin wuxuu isagoo hadalka sii wata leeyay marka aan leeyahay waa mucjiso inkastoo iyagu yidhahdaan mucjisa alcilmi alcarabi laakiin waa markay qasdiga leeyihin cilmi carabi waxa la yidhahdaa dunida ma jiro carabi dad may ahayn intaan islaamku imanin yani waxa la yidhahdaa carab baa gaar u soo saartay ma jirto muslimku muslim buu ahaa bismi lislaamna waxbuu ku wada baxtii jiray magacaasi islaamigaana wuu sitay jinsiyad kaloo ay sidan jireenna ma jirto waxaana laga yaabaa inta badan ee reer galbeed qoladan u nisbaynaya inaanay carabba ahayn waxaan taa uga jeedaa maqaalkooda iyaga waxaa laga yaabaa in badan inaad aragto alxadaara alcarabiya ama kada alcarabiya lakiin wax carab la yidhahdo meesha wax ku lahayd ma jirto ee wuxuunbu ahaa bismi lislaam alxadaara alislaamiya faqad ayuun baynu ku tilmaamayna wuxuu leeyahay miricalka ama mucjisadaasi cilmiga ahi waxaan u isticmaalay buu yidhi ninkaasi erayga mirical ama mucjisa oo aan ramsi ama calaamad uga dhigay buu yidhi cajsigaan ka caajisayo buu idhi in aan tafsiiro nimankaasi cilmiga say u horumariya sababtu waxay tahay buu yidhi taariikhda dunida ee hore looguma hayo tusaale la mida kaa muslimiintu ay sameeyeen taariikhda dunida ee dambana waxaa quroo u dhiganta buu yidhi tusaalahii ay sameeyeen nimanka yaabaaniyiinta la ydhaahdo ama jabaan dalka la ydhaahdaa tusaalehay sameeyeen ee tiknolojiya alxadiida waxaan odhan karaa buu yidhi jabaan lamay mid noqonin qoladaasi waayo buu yidhi jabaan waxay haysatay tunis of modernism ama jabaan waxa gacanteeda ku jirtay buu leeyahay adawaadka cilmigaa cusub cusub ee maanta dunida adeegsanaysa ayay haysatay kuwaasi materialkana may haysan saa daraaddeed waxaan leenahay muslimiintu waxay horu mariyeen aqoontii cilmiga ahayd ee dunida taallay iyadoo dhan walba laga eegayo masalan aan tusaalayaalkoo kooban idinka siiyo qoraagaasi reer galbeed wuxuu qoray wuxuu soo qaatay midhisanka ama tibka oo kale iyo muslimiintu waxay ku kordhiyeen wuxuu yidhi waxyaabaha cajiibka muslimku uu dunida keenay waxa ka mida buu yidhi horumarka weyne ay ka gaadheen art of healing waxa loo yaqaano ama daaweynta juruuxda nabarada daaweynteeda oo aan ahayn in dhaymo sare lagu daweeyo ee in lagu daweeyo a ama tabletiska antibioticska iyo waxaan la islaqsiiyo yacni dunidu waagii hore wuxuunbay isticmaali jirtay nabarka sare ama nabarada in lagu sameeyo dhaymo laakiin waxay soo kordhiyeen buu yidhi dadkaasi muslimiinta oo kale waxaa loo yaqaano caqaaqiru dawaa ama waxa ka laliqayo waxaana odhan karaa buu yidhi waxay wax badan ka bedeleen farmacobiya caalamiga ah farmacobiya waa yani waxaan eh, farmasigu waxaanuu dadka ka iibiya uu siiyo iyo wixii la nooca yani farsamadaa wixii ku shaqa leh ama daawada iyo wixii ku shaqa leh wuxuu leeyahay xad bay gaadhsiiyeen mustashfayaadkii ku yaallay ama dhakhaatiirtii ku taallay caalamalislaami bilaadka oo dhan intay sintay buu yidhi ayaa waa ummaddii koowaad ee xabsiyadeeda u samaysata buu yidhi inay yeeshaan dhakhaatiir yani waa ummaddii koowaadee soo marta dunida ee xataa maxbuusku uu helo ricaaya tibiya inuu dhakhaatiir helo ku taalla xabsiga gudihiisa waxay soo kordhiyeen buu yidhi matalan waxyaabaha layaabka leh ay dunida ku kordhiyeen waxaa loo yaqaano clinical observations ama in xanuunka baadhitaan lagu sameeyo la tashkhiisiyo qofka intaan la daweynin in la baadho xanuunku noocuu yahay oo dabeetana la tashkhiisin karo ilaa xad la odhan la magacaabi kara buu leeyahay xanuunka qofka hayaa kuu yahay yani waa qadaaya adaanay dunidu hore waqoon wuxuu leeyahay waxaan odhan karaa waxay soo kordhiyeen ama ay aasaaseenba waxa loo yaqaano medical chemistrygaba yani dunidu waagii hore waxay baari jirtay buu leeyahy organic chemistry wixii uun ahaa laakiin medical chemistry dhammaantii waxaa iskale buu leeyay sharaftidiisa dadka muslimiinta oo meesha tan kusoo kordhiyay isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu leeyahy waxyaabaha cajabta ay keeneen waxaa ka mida buu yidhi cilmu albasariyaat waa opticska waxa loo yaqaano aragga iyo wixii ku halmaala wuxuu soo wadaba wuxuu yidhi masalan caalamul tib waxaan odhan karaa buu yidhi waxay ku kordhiyeen taliifka mawsuuciga aan dunidu hore u aqoonin yacni taaliifka mawsuuciga waa maxay waa waxaan encyclopedia loo yaqaano oo ah medical encyclopedia inay keeneen buu leeyahy oo ah inay qor'een ama keeneen dunida wixii yaallay cilmiga dhakhtarnimo oo dhan ay isugu keeneen meel qudha tusaalu bixiyo markaasi wuxuu leeyahy kitaabka raazi oo kale arraazi waa caalim ka mid a ah culammadii muslimiintii hore dahraan agteeda ayuu ku dhashay ama me waddankan hadda eeraan loo yaqaano raazi abubakar arazi raysis ayay reer galbeedku markay ka warramayaan yidhahdaan kitaabka uu qoray waxaa la yidhahdaa alxaawi xaawiga biluqatihim iyo waxay u yaqaaneen continents ayay yidhahdeen tarjamadiisa kitaabkaasi xaawiga la ydhahaa waa labaatan volum oo medicine only ka warramaya aan wax kale ku jirin waa labaatan volum mawsuuco ka kooban oo medicinka oo keliya wuxuu leeyahay isagoo sii wata erayadan o dhan waxaan ka soo naqlinaya waa stanwood ma aha nin muslimi wuxuu yidhi waa ninkaa reer galbeed ee maraykan ee harvard university ka soo baxay buuggiisaasi la yidhaahdo islamic contributions to civilization wuxuu ku qoray wuxuu leeyahay wuxuu ahaa buu yidhi muddo dhowr qarniya kitaabka qura ee universitieska dunidu ay isticmaalaan ilaa xad aan odhan kara buu yidhi ta'tiirka urub almasiixiya isaga ayaa ku sameeyey ama beddelka ku sameeyey isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu tilmaamaya qoraayada waaweyn ee bilmatal dhankaasi oo kale dibka wax ka qoray muslimkaa waxaa ka mida buu yidhi ibnu sina ninkii loo yaqaanay abasina ayay qoraan iyagu markay ka warramayaan ibnu sina wuxuu leeyahay kitaab weyn waa kitaabka loo yaqaan biluga alcarabiya alqanuun iyagu waxay dhahaan canon ayay qoraan markay tarjumaan alqanuun matalan waa kitaab aada u cajiiba ah, oo tibiya wuxuu kaga warramayaa waxa loo yaqaana daawada medikalka ama daawooyinka uu qore uu ka warramayo waxay gaadheen baa la idhahaa boqol iyo lixdan daawo oo kale nooca buu sharxayaa iyo waxyaabaha loo isticmaali karaa ama qaababka loo isticmaali karo wuxuu tilmaamayaa ilaa xad doctor osler ninka la yidhaahdaa wuxuu yidhi ninkaa kitaabkiisu wuxuu ahaa buu yidhi alinjiili tibi medical bibaleka buu ahaa buu yidhi bibaleka laga baadho medicalkuba wuxuu ahaa buuleeyahy kitaabku qoray ibnu sina ninkaa loo yaqaano waxaanu ku tilmaamayaa fitro aada u dheer dunidu inaanay wax kale raajici jirin ama masder kale oo loo weecdaaba inaanu jirin kaa mooyaane maa min fannin baynu leenahay ka mida funuunta islaamiga ah ilaa iyo matalan kimistriga fanniga loo yaqaano alkimiya waa kelima carabiya alkimiya calaa wasni simiya waa kelima carabiya oo caadiya dadka muslimiintii waxay ku soo kordhiyeen waxa chemistriga loo yaqaanoo kale wax aada u tiro badan inkastoo falsafadda marka hore ka dambaysay chemistriga iyo baadhitaankiisu waxyaabo kale ay ku salaysnayd haddana waxay soo kordhiyeen waxyaabo aada u cajiiba wuxuu leeyahay matalan ninkaas isagoo hadalkiisa wata waxyaabaha aqoonta ay kusoo kordhiyeen waxaa ka mida buu yidhi nitric icidska sulfuric icids hydrocoloric icidska iyo wixii la halmaaloo dhan waxaa ka mida buu yidhi oxidation iyo distillation crystallization waxaa ka mid a ilaa xaj buu u celinayaa aqoontoodu inay tahay ta keentay in khamrigan cusub yurub ay cabto walciyaadu billah yani wuxuu leeyahay distillationka ama tasciidka waxa loo yaqaano oo dhan ashyaada saa loo kala miiro jaabir ibnu xayaan baa iska lahaa matalan in khamro lasoo saaro oo nabiid ama juca ama ali waxaan la mida yani wine iyo beer iyo kuwa kan in khamro laga dhalin karo fikradda leh waxaa iska lahaa ninka loo yaqaanay jaabir ibnu xayaan oo ogaaday inuu kala gadisan yihiin boiling pointka ay biyuhu iyo waxyaabahan materialkii kale leeyihin iyo alcoholku kuu leeyahay waayo alcoholku yani around forty degrees meelahaas buu ku evaborate karoba tamacneed waxa weyaan haddii la kariyo isagoo nebiid markii hore ahaa waxaa si toosa looga saari karaa wixii alcohol oo dhan dabeetana waxaa la samayn karaa waxa kan yacni wiski iyo jiin iyo waxaan la sheegay oo dhami waa kuwa kanoo distillation lagu sameeyo qura farsamada isagu markuu soo saaray wuxuu u bixiyey wixii ka soo baxay alqawl kelmadda la ydhaahdo alqawl yani waa kelimadii qur-aanka ee ilaahay uu ku tilmaamay khamriga akhira inaanu qawl iyo sudaac toona lahayn qawlku yani waa xanuun madax wareer ama calool xanuun iyo wixii la mid a marka wuxuu u bixiyey bahalka magiciisiiba alqawl dabeetana reer galbeedku markay tarjumayeen bay qaynkii af carabiga waxay ku tarjumeen alcohol alcoholkan aada aragtaa waa alqowlkii qur-aanka ku yaallay ee jaabir ibnu xayaanu soo saaray laakiin macalasaf muslimka dambe jaahilnimada haysa iyana markay soo tarjumayeen waxay kusii tarjumeen alkuxuul bay iyana yidhahdeen oo waxusii dareen calaa kulli xaal yani waa umma aan taariikhdeeda waxba ku ogay waxaynu odhan karnaa ummadda muslimiintii dhan kasta nolosha wax badan bay ka bedeleen hadday cilmi lfalag tahay ama astronomiga waxa loo yaqaano hadday jugraafi tahay hadday malaaxa baxriya tay wax kastaba waxaynu odhan karnaa dunida oo dhan si kastaba way u saytarayeen ilaa xad bay gaadheen bilmathal astronomiga kan ay qiyaasi karaan ama maanta waxaynu la yaabnaa in lasii sheego dayax madoobaad dhici doona ama cadceedmadoobaad dhici doona laakiin moxamed ibnu jaabir ibnu sinaan caalimka muslimkee lo odhan jiray wuxuu macruuf ku yahay bismi nabati kitaabkiisa la ydhaha maalan macrifa mataalic alburuuj wuxuu ku caddaynayaa ilaa xad uu tana buu ka samaynaya ama uu ka warramayay kusuufku goortu dhacayo ama kusuuf goortu dhacayo yani culamadii muslimiinta hore waxay tijaabin jireen inay ka warramaan cadceed madoobaadkan iyo qorax dayax madoobaadkan iyo waxaan oo dhami goortay dhici doonaan isagoo adeegsanaya aqoontiisa uu lahaa fanniga kan xad bay gaadheen dunidoo dhan baynu odhan karnaa ay saytareeyaan bale waxaanu idin tilmaami karaa maala reer galbeedku ninkay u yaqaaneen eh, henry the navigator eh, xaggan iyo africa usoo kacay oo kale henry navigator muu baxeen bay idhaahdeen lowla aan tadriib aanay siinin rubaantiisi ama nimankii maraakiibtan iyo dooniyahan iyo waxaan oo dhan u waday nimankii muslimiinta ee meesha deganaa xad buu sii tilmaamaya uu leeyahy colombus kuma dhiiradeen buu yidhi inuu xagga yuruba u dhaqaaqo haddii aanu helin aqoontii dadka muslimiinta ah oo ah inay taswiiriyeen yani fikrada hybatosisabaa jirtay oo nimanka greega ay bilaabeen oo ah dhulku inuu kurawi yahay hybotosis laakiin practically waxa caddeeyey ama shawaahidda cilmigaa waxaa u sameeyey culamadii muslimiinta ahay waxay leeyihiin haddii aanu heleen colombos aqoontii muslimiinta ku saabsanayd kurawiyatulard haddii aanu heleen bay yidhaahdeen colombos Eh, aalaadkay muslimiintu soo saareen ee istirlaabkiiyo wixii la nooca ama oo ay jayna iyo dhulka ka keeneen dabeetana tatwiiriyeen lowlaa aanu kuwaasi haysteen bay dhaahdeen xataa kuma fakereen bay dhaahdeen inuu atlantica uu shaka ku dhaqaaqo yani xataa kuma fakereen buu leeyahay waa ninka waxaan qorayaa waa ninka maraykan ee maaha nin muslima waxay muslimiintu baynu odhan karnaa fanni kastoo ka mida funuuntii cilmiga ahayd ee dunida taalle waa horumariya tusaale ahaan matalan haddaan soo qabanno mathematicskn oo kale waxaa horu mariyey dadka muslimiinta ah iyagoo adeegsaday awalan waxaan loo yaqaana annidaam alcushari ama nidaamkan tobanka ah tobanka nambaree zero ka bilaabma ilaa iyo sagaal ku dhammaada zeroga kani waa number ay isticmaali jireen hindidu laakiin muslimiintu intay ka soo qaateen ayay tatawuriyeen waxay soo saareen markaa muslimiintu waxaan loo yaqaano yani decimal pointska ama fractionska waxaan loo yaqaano dhan dhammaanteed waxaa iskale culama muslimiina inkastoo taariikhda marka laynoogu dhigayo si beena laynoogu dhigo waayo taariikhda waxaa laynoo dhigaa alkusuur alcushar maalan stephen nin la yidhahda inuu soo saaray laakiin waa sheeke aan waxba ka jirin waxaa soo saaray caalim muslima oo la odhan jiray alkashani khiyaatuddiin alkashani kashani boqol iyo shan iyo toddobaatan sannadood hortood buu qoray kitaabkiisa uu kaga warramaya masalada tan laakiin macalasaf inagu wax ma oginoo say iyagu inoo siiyaan un baynu u qaadanaa kaashaani masalan mas'aladaasi markuu tilmaamayo o kale xataa ilaa xad baan odhan karnaa tirada yurub number quray taqaani sawiro griegu ay lahaayeen iyo wax loo yaqaano alarqaam arumaaniya oo ah tiradan v dan iyo egaskan iyo l iyo c iyo m iyo tirada noocaasiya ah. amaa numberkan qoraalka maanta dunida yaalla kanaynu af carabiga ku sheegnaa asalkiisu waa hindi horta laakiin dadka muslimiinta tatawuriyey kan waxay jiray kitaabkan aynuu qoro asalkiisu waa indoara bik bay ku tilmaamaan asalkiisa hore waa hindi kan kale se muslimiinta cidimo lama leh yani muslimiintu laba raqam bay yaqaaneen laba qaabo wax loo tiriyo mid waxaa la odhan jiray alarqaam algubaariya midna waxaa la odhan jiray alarqaam alhindiya alarqaam alhindiya waa kan maanta waxay jitinina qaabkan aanu qorro laakiin kan kale ee alarqaam algubaariya la yidhaahdo waa kan milmatan saacadda ku qoran oo kale kani maaha aha raqab ingiriisiya mana aha raqab yurub ka yimi alislaami baa leh af carabi baana lagu akriyi jiro waxad itiniin talaata arbaca saban baa loo akriyi jiray isagoo siisaasiya fikraddu ku salaysanyayna waa angalis matalan kowgu hal angaloo qudho xagga sare ku lahaa labadu laba angal bay labadan meelood ku kala lahay saddexdu saddex angal buu lahaa three angalis oo kala jeeda afartu afar angal bay lahay shantu shan angal bay lahayd lixdu lix angal waa fikrad ku salaysan angaliska xariijimaha kali samaynaya dabeetana waxaa hindi soo samaystay dadka muslimiinta ah waxay idhahdaan nimanka taariikhda xisaabta ka warramo kale lowlaa aanay soo kordhin lahayn numbariska kan dadka muslimiinta ah lowlaa aanay soo kordhin lahayn bay leeyihin waxaan bointka loo yaqaano ee ah markuu ziro xaggan maro tirada xaggan ka xigtaana inay qiimo leeday tirada xaggan ka xigtaana inay qiimo leedahay waxaa dhici jirtay bay idhaahdaa inanka elementariga maanta ku jiraa waxa uu xisaabiyo inaanu filosofiyadii waaweynaayo arishta iyo kuwaasi xisaabin kari jirin yani suurtagalo ma ahayn bay dhahdaa maanta inanka ina elementariga ku jiraa wuxuu xisaabin karo kaasi waayo muu haysanin numberkan aynu maanta isticmaalno manu haysanin decimal pointska waxaannu isticmaalno ama fractionska waxaanu idhahno xataa ereyga fractions alkusuur waa kelima af carabiya la tarjumay oo direct translation weliba lagu sameeyey waxaa hortayda taallaad moodaa maqaalo aad iyo aada u tiro badan oo nimankaasi ay ka qoreen masaa'ilka masalan ilaa xad baan odhan karnaa maanta waxaan aljabrada loo yaqaano xisaabtoo kale aljabr waa kelima af carabiya aljabr waa kabitaan ama isku xidh laba shay la isku xigo waa khawaarizimi caalimkii muslimkee la odhan jiray baa iska leh ilaa xad baan odhan karnaa xataa maanta xisaabta noocyada ugu dambeeye la adeegsado inkastoo taariikhta marka la dhigayo been laynoogu dhigo matalan calculaska maanta waxaa la tilmaamaa inuu xagga kan ka soo baxay ama nin dambo rariiru inuu soo saaray laakiin taarikhda waxay rumaysantahay cilmu tafaadul watakaamul thaabit ibnu qurra ninkii la odhan jiray oo ka mid ahaa daarulxikma nimankii wuxuu tarjumi jiray casri ilma'muun inuu aragtideeda koowaad lahaa bilmatel logarhamikana aynu iminka dhiganno allogaritem kelimadda asalkeedu waa magaca khawaarzimi bay ku salaysan tahay allogaritem alkhawaarzimi ninka la yidhaha algawarzimi qori jireen dabeetana logaritmka magaciisii bay siiyeen laakiin isaga laftiisu ma leh ibnu abilciz ninka ibnu abi xamza almagribi caalimka muslimkee la yidhaahdo ayaa wuxuu soo saaray muddo aan dhaweyn laakiin saddex caalimoo hadda reer yurub yurubaa la siiya markaan masaa'ilkan tilmaamayo ma aha kuwa ay hadda muslim ku addacoonayaan ee kuwa reer galbeed iminka iyagu ka noqdeen oo leeyihiin makhbuudaadka iyaga yurub yaallaan waxaan ka hadlay in waxa kan hebel hebel uga horreeyay laakiin taariikhda markay doonaan indhahay ka ridaan ma jecli taa inaan sii warramo laakiin waxaa quraan tilmaamayaa wuxuu yihi waxay siiyeen dadka muslimiinta aqoonta horumar aada u weyn iyadoo sababo badan oo fududeeye ay keeneen waayo dunida waagii hore waxaa warqadda loo yaqaanee wax lagu qoraamay ooli jirin waxay dunidu isticmaali jirtay alburdi almasri ama byrus baalkii loo yaqaanay ama waxay kaloo isticmaali jireen alraq baalkii loo yaqaanay bargimentiska laakiin muslimiintu samraqande magaalada la yidhaahdo hadda raashiyaku gobollada muslimiinta uu ka haysta ka mid ah ayaa waxaa soo weeraray jiniiska dabeetana waxay jebiyeen ciidankii jiniiska meeshaasi maxaabiistii ay qabsadeen bay waxay ku dhex qabsadeen warqad nin ka mid a ah marka ay ogaadeen inuu yahay nimanka waraaqaha samayn kara ninkii odayga ahaa waxaa loo soo diray caalamkii muslimiinta ee bariga dabeetana waxaa la faray inuu baro dadka muslimiinta saa loo sameeyo waraaqaha wuxuu baray xaashida ama warqadda waxa loo yaqaano waxaynu odhan karnaa xaashida jina waxa lagu isticmaali jiray muddo aada u fog laakiin dunidu may ogey markay muslimiintu keeneen xaashida waxa loo yaqaano ayay waxaa fududaatay inay horumar weyn ka gaadhaan aqoonta qoraalka maanta yurub oo kale wax waraaq ku qoran aqdam wasiiqa yacnii waraaq korkeed ku qoran ee yurub taalla waa qarnigii labayo tobnaad miilaadiga waa waraaquu ka tegay roger ninkii la odhan jiray rogerkii siqaliya xukumi jiray sicily jaziirada yare la yidhaahdo oo ah nimankii ku caanbaxay yacni islaamka iyo dadka muslimiintaasi ay usoo dhawayn jireen ama waxbarashada dadka islaamiga waxaan odhan karaa dunidu haddii aan isnaahno ka warraman bilmatal aqoonta maadiga ayaa waxay kusoo kordhiyeen dee fii kulli fan kitaaba aada isaga ballaadhan bay isaga baahan tahy matalan kuwii bilaabay tusaale haddaan idinka siiyo tarjumada hore raggii samayn jiray kanadi oo kale kanadi abu yuusuf ibnu yacqub ilkandi ninka la yidhaahdo keligii wuxuu qora shan iyo toban kitaab oo cilmiga astronomiga ah sagaal kitaab oo kimistria afar iyo toban kitaab oo xisaaba saddex iyo labaatan kitaab oo handasa ah waa nin qura keligii buu intaa qoray ibnu nadiim caalimka la yidhaahdo firaskiis oo kale matalan wuxuu ku leeyahay sideed safxo sideed bage buu wuxuu ku qorayaa ninkaasi bugaagta uu qoray magacyadooda keliya waa sideed bage ayaa waxaa lagu qorayaa nin quri buugaagta uu qoray matalan mu'arikha macruufka ku ah fi lculuum george sarton ninka la yidhahdo wuxuu leeyahy isagoo ninkaa ka warramaya laba boqol iyo toddobaatan kitaab baanu haynaa buu leeyay laba boqol iyo toddobaatan kitaab yani culamada muslimiinta ee waagaa joogtay waxay ahaan jirteen horta mawsuuca ninku isaacolobidiuska ahaan jiray fii kulli lfan wuxuu ahaan jiray marka fiqiga la imaado sheekh fiqiga la weydiiyo markay falsafo timaado wuxuu ahaan jiray caalim la weydiiyo markay xisaab timaado caalim la weydiiyo fi kulli fannin mara waaxida buu ka jawaabi jiray waxaa laga yaabaa inay aad idinku yaab noqoto ragga qaarkood oo la tilmaami jiray inuu toddobaatan afinku dhadhow ku hadli jiray faraabi oo kale bacdu riwaayaat waxay tilmaamaan toddobaatan luqo oo dunidu luqaadkii ku hadli jirtaya inuu wax ka yaqaanin yani waxaad aada u yaabi kartaa markaad ogaato nimanka kani qoraallada ay dunida kaga tageen ama sida ay aqoontoodu xadkay gaadhsiisnayd matalan ninkaan idin lahaa aqoontan calculaska abaa loo nisbeeyaa inuu isagu asalkeedii bilaabay wuxuu leeyahay david yogin nin la ydhaha david yogin smith thaabit ibnu qura buu yidhi waa ninka iskale buu yidhi fadliga ah in loo nisbeeyo cilmu tafaaduli watakaamul waa kalkulaska waxaan loo yaqaano intuu soo waday buu wuxuu yidhi ninkaasi waa ninkii koowaadee dunida si daqiiqa u tilmaama buu yidhi aqoontooda xisaabeed halkay gaadhsiisnayd matalan markuu ka warramaya buu yidhi sanadka waxa uu ku sheegay sanadku inuu ka koobanyay saddex boqol shan iyo lixdan maalmood lix saacadood sagaal daqiiqadood iyo toban sakan buu yidhi caalimka muslim ah, caalimkaasi ee taabit ibnu qura la yidhaahdee waagaasi noolaa waa goorma waa qarnigii sagaalaad buu noolaa ee toban qarni hadda ka hor ayuu noolaa wuxuu leeyahay xisaabaadka daqiiqee maanta dunida ugu dambeeyey marka lagu eego half a second in ka yarba khata ku jirta buu yidhi calculationkiisa oo dhan waa nimaan combyuterna haysan wax kalena haysan aqoontii markaas ay dadka muslimiintaa dhextaa loo adeegsanayay ilaa xad buu leeyahay uu saxay inuu maalmihii saddex boqol iyo shan iyo lixdan ku tilmaamo lix saacadood raaciyo sagaal minut raaciyo dabeetana toban second halkuu yidhi unbaa ah sagaal second iyo badh bay leeyihin hada yani ilaa dalika alxad ayuu gaadhsiisnaa aqoonta meesha matala marka warramayo janjeedhka dunida oo kale ee saddex iyo labaatan digriga aynu ku dhiganno wuxuu leeyahay ninkaas bidabdi say iminka u sheegaan buu tilmaamayay waa labaatan iyo saddex digrii bay janjeedhaa buu yidhi saddex iyo soddon daqiiqadood iyo soddon second yani ilaa hada alxad bay gaadhsiisnay aqoonta culammadii muslimiinta hore ay meesha tan ku hayeen laakiin haddii aan isnidhaahno fanni kasta ka warrama waxay ku dareen waxaad moodaa dee eh, inay u baahanayso muxaadaraad maaha mujalladaad la qoro ayay u baahan tahay ninkii u baahan inuu akriyana wuu helayaa maanta aqoonta waxaad moodaa inay aada u kobocday inkastoo markii hore reer galbeed ay isku dayeen inay qariyaan haddana iyaguunbaa iminka dib usoo faray baabaad moodaa waxaan kaloo tilmaami karnaa laakiin dhan kale waxaad ka garan kartaa cusuurtii dunidu ay madoobay islaami xadaaradiisu halkay gaadhsiisnayd wuxuu yidhi stanwood coob ninka la ydhahdaa isagoo warkiisa tilmaamaya war xataa buu yidhi cunnada haddaan idinka warramo buu yidhi yurub cunnada qudhee lagu yaqaanay waxa ayd buu yidhi hilibka iyo roodhida ama khubuska oo lagu cuna buu yidhi nabiid iyo jucaa iyo wixii la mid a ah. yacnii wayn ama beer iyo waxaa la mida ah lagu cuno laakiin buu yidhi markii ay crusadesku waa weeraradii koowaad ee ay gaalada yurub ku soo qaada caalamulislaamiga markay bilaabeen ayay waxay arkeen buu yidhi weelasha tan aad u macaane muslimka agtooda yaal yacnii dhishiska kan cusub ee aan yurubba laga helayn buu yidhi waxay barteen buu yidhi hilib adhigan iyo digaaggan cadaska iyo xumuska iyo khudaartan aadka u tirada badan leh waxay ogaadeen buu yidhi bahalkan buriiska loo yaqaanaanay horeba oo qor sbein iyo siqaliya waxa ka soo galay buu yidhi khudaartan cusub ee jiiriska biijska abricates gosbers waxaasi oo dhan yurub may olin buu yidhi waxaan idin odhan karaa buu yidhi waxaasoo dhan ka kaalaya koobka ah yurub waxa ugu horreysay buu yidhi maqaaxidii koowaad ee yurub kaafi lagu cabo waxaa laga furay viana steriya meesha la yidhaha caasimadeeda waa qarnigii toddobiy tobnaad viana maqaaxida yaraa laga furay waxaa asalkeedii looga keenay yaman dabeetana coffee housesku waagaa kadib buu ku biiray ilaa xad buu tilmaamaya u leeyahay cruserisku markay yimaadeen buu yidhi caalamulislaami waxyaabaha waxyaabahay la cajabeen waxaa ka mid ahaa buu yidhi bahal macaan ay meesha ugu yimaadeen yurub sokorta laguma aqoon markay xaggaa tageen ubay baasheen macaan arkeen oo ay dhadhamiyeen wuxuu tilmaamayaa kani dunida islaamka buu yihi waagay jaamacaadku ka jireen qarnigii sagaalaad ee miilaadiga masalan baghdad qaahira fas qurquba iyo wixii la mida xagga ka yurub wax jaamacadoo rasmiyo ka jirtay ma jirta buu leeyahy wuxuu leeyahay azhartan maanta duntay waxba laba noole eh waagay jirtay waa maanta waxaan odhan karnaa buu ihi waa jaamacadda ugu qadiimsan ee weli nool ee dunida kor taadan yani ma jirto dunida jaamacad ka weyn azhar meeshaan la yidhahda insaarbila isagoo sii wada hadalkiisi wuxuu leeyahay jaamacaadkii ku yaalay bilmatal spain khaasatan spain markaa muslimiinta xukumi jirtay sulaytala iyo meelaha la yidhahdo ayaa waxay ahaan jirtay buu yidhi meelaha ay ku warwareegaan boqorrada yurub iyagoo doonaya caafimaadka in la daweeyo yacni borofesaradii ka dhigi jiray jaamacaadka islaamiga ah ayay usoo daawo doonan jireen buu leeyahy boqorrada yurub iyo waxa kanoo dhan isagoo warkiisa sii watay wuxuu leeyahy madrasada tibka lagu darsaba medicine meel lagu darsiyo koowaad ee yurub laga fura buu yidhi waxay ka bilaabantay meeshan siqaliya la yidhaha ama sisali jasiiradan yara la yidhaahdo magaalada salerno la yidhaahdo taasna waxaan odhan karnaa buu yidhi fikradda aasaaskeeda waxay ku salaysnayd culimo caalamka islaamigaa ah laga keenay uun in looga dhigo brofesoro ah ama khubaradii wax ka dhigaysay waxa lagu dhigto inteeda badanna waxaa tarjumayba gaal afrika ka yimid waagaasi afrikana yurub waa ka horraysay ogsooraada gaal afrika ka yimid oo constantin the african baa la odhan jiray ayaa yurub jaamacadkeeda waxaa lagu dhigtoo dhan uga soo tarjumay caalamul islaamiga waxaa lagu hayo caalamka yurub ayuu usoo tarjumay si ay u wax u bartaan waxaad moodaa haddii aan isku dayo inaan jawaanibta kala gedisanee badan ka warramayna aad waktigu inaanu inagu simaynin laakiin mas'alaan jeclay inaan tilmaamo ah yurub xagguu cilmigu ka soo galay yurub ee laynoo dhigo ma talyaanigiiyo intaasunbuu ka bilaabmo dabeetana aqoontii griiga la tarjumo warkaasoo saasay u socotay mise taariikhdaa waxbaa ka jirin oo madmadow badan baa ku jira waxaa la leeyahay maanta taariikhdaasi madmadow badan baa ku jira reer yurub waxay naga dhaadhiciyaa constantin maalintii muslimku uu furanayay constantin qustantiniya waa magaalada imika istanbul la yidhahdee turkigu haysta oo markaasi dawladdii romaniska looga talin jiray constantin maalintii la furayay bay yidhaahdeen ayaa nimankii falaasafada ee ka soo yaacay ayaa talyaaniga soo galay bay yidhaahdeen dabeetana kuwaasaa abuuray renaisonska waxaynu naqaanaa ama casrigii fufka cilmigu halkaasuu ka soo bilaabay laakiin masaladaasi waa masale aan waxba ka jirin waayo constantin goortay muslimiintu furteen waxay ahayd kun afar boqol iyo saddex iyo kontonkii aqoontanina waxay yurub taalay waagaa ka hor khaasatan waxay yurub ka soo gashay labada meelood ee meelna loo yaqaano sbain meelna loo yaqaano sicily jasiiradda yaro la ydhaha talyaaniga hoostiisa ku taalo isla markaasi waxaa fiican inaan in yaroo koobanba ka idhaahdo bal andalus ama sbain iyo say ahayd sbain muslimiintu waxay furteen taariikha hijriga ay markay maraysay labiiyo sagaashankii muusa bnu nasiir nin la yidhaahdo ayaa hogaaminayay dadkii muslimiinta furtay waa toddoba boqol iyo koob iyo tobankii markay maraysay taarikhdan imika kun iyo sagaal boqol iyo labiiyo sagaashanka ah waxay muslimiintu furteen markaasi dhulkaasi kadibna waxay soo gaadhsiiyeen xadaaradoodii cilmiga ahayd gaar ahaan waxaa aqoon ahaan ay aada u kobocday waddankaasi wakhtiguu xukumayay nin la odhan jiray cabdiraxmaan annaasir iyo ninkii isaga ka dambeeyey alxakam athaani la odhan jiray nimankaas waxay ka aasaaseen spain meesha loo yaqaano xadaarad aada u ballaadhan waxaa amar uu ku bixiyey in caalam culamada joogto oo dhan nin walba kitaabadiisa uu soo qoro oo la keeno meesha tan iyadaa waxa uu bilaabay inuu aqoonta ku faafiyo bilmatala alxakam athani ninka la yidhaha markuu xukumayo kale magaaladu joogo qura wuxuu ka furay toddoba iyo labaatan iskuul oo dadku ay wax ku bartaan wuxuu qurtuba ka dhigay markaa jaamacaddii ku taallay ama universitigii magaalada qurtuba la yidhaahda ku taallay ayaa waxay noqotay yuniversity caalami oo aad iyo aada dunida ugu caana waxay ahaan jireen baa layidhi brofesorada meeshata wax ka dhiga kuwo ka yimi iran iyo shaam iyo masar iyo yani dhanka muslimiinta ama muxaadiriinta ugu waaweyn waxay kaloo yurub hore u martay markii ay muslimiintu furteen jasiiradda yar ee sicily la yidhaahdo sicily muslimiintu waxay furteen sagaal boqol iyo laba markay taariikhdu maraysay waxaanay xukumayeen ilaa iyo toban yani iyo koob iyo sagaashan admins boqol iyo sagaal iyo siddeetan sano meelahaasi ayay xukumayeen siqaliya meesha la yidhahdo ama sisali oo kale markuu ka talinayo roger alawal roger the ninkii la odhan jiray waxaa la yidhaahdaa ninkaasi bilaadkiisa ama guriga boqortooyada iyo dadka degan oo dhan waxay macruuf ku ahaayeen in la keeno dhakhaatiir iyo filosofiyo iyo waxaasi oo ka yimi caalam ulislaami roger kii labaad bilmadel markuu meesha ka talinayay xataa waxaa la yidhaahdaa boqorku dharka uu xidhanaya waxay ahaayeen tiraas ah yacni styleka islaamiga ah ayaa la xidhan jiray waxaa la yidhahdaa koofiyadu qaadan jiray waxaa xaradhada ku yaalla ahaan jireen kelimada af carabiya waxaa lagu tilmaama yacni ninkani inuu ninka reer yurubi ama boqorka reer yurubi markuu rabo inuu yidhaahdo dad aada u boqor aada u khibrad badan inuu yahay la taliyaasha iyo mustashaaradu waa inay noqdaan niman gadh waaweyn oo dhar balballaadhan sita si uu caddeeyo yacni expertiskiisu inay ka yimaadeen dunidii horumartay ama yacni caalamulislaami inuu isagu ka haysto dhakhaatiir iyo falaasafe iyo khubaro horumartay xad bay gaadhsiisnaayeen matalan frederickii labaad markuu xukumayey meeshaasi oo ah inanku awowga oo ahaa rogerka labaad waa kun boqol iyo afar iyo kontonkii meelahaasi waxaa la yidhaahdaa guriga boqortooyada ila dunida kolba qoladii xoog badan unbay dadku iskaga daydaan dharka xidhaan iyo waxay xidhaan dumarka iminka yurub waxaynu naqaanaa in styleska dee baris iyo meelahan loogu soo saaro oo yurub dee maradu kolba naagtu dhankay qaawinaysa ama marada dhankay jaraysa waagaasi marada ay guriga boqortooyada laga xidhaa ama nisaa-ul qasrigu ay qaadan jireen wuxuu ahaan jiray dharka reer bariga oo marka ah xadaarada ugu dambaysa kuwa oo ah inay dayiga islaamiga dee xijaabka u eg la qaato maryo xijaaba lagu soo sameeyey dunida reer bariga yani waxaa la yidhahdaa ilaa xad waxaa lagu tilmaamaa maalan stanwoodcob wuxuu leeyahay waxay gaadhsiisnayd buu yidhi sanaacada reer barigu horumarka ay joogto xad buu yidhi ninka reer yurubka ahi aanu u arkaynin nin dhar fiican leh inuu yahay haddii aan shandadiisa aanay ku jirin dharkii xagga reer bariga ka yimi yacnii nin hadhay oo dunida xadaaradeeda ka dambeeya buu ahaa ninka aan sidanin waxoogaa dhar oo ka yimi dhinaca galbeedka haddaan soo duuduubo waxaan odhan karaa xadaaradda dunida xadkan waxaa soo gaadhsiiyey dadka muslimiinta ah waxaan tilmaami karnaa roger beacon iyo francis beacon iyo nimanka la yidhaahdo ay reer galbeedku u nisbeeyaan inay aqoontan cusub ee tajrib tajriba in lagu saleeyaa inay iyagu keeneen inkastoo aynan qabin sidaasi roger beacon baa wuxuu lahaa man araada an yatacallam falyatacallam alcarabiya fa inaha hiya lugat alcilm ninka maanta raba buu yidhi inuu dunida wax bartow waraf carabiga bara buu lahaa waa afkii cilmiga eh. yacni xad bay ahayd maanta waxaa laga yaabaa ninku markuu damacsaya inuu ina yaro tuso inuu aqoon badan leeyahay inuu markuu hadlayo waxoogaa af ingiriisiya ama af talyaaniya ama wax afkiisa ku daro taa macnaheed waxay daliil ka tahay yacni inuu dunida reer galbeed ka yimi oo wax soo bartay waagaasi waxaa daliil ahaan jirtay ninku markuu tilmaamayo inuu nin cilmi leeya inuu waxoogaa af carabiya afka ku daro macnaheed waxa weeyaan wuxuu ka yimi dunidii cilmiga lagu hayay oo waa nin aqoontiisu ay aada u sarrayso matalan alfaro ninka la yidhaahdo waa qoraa kristan ah oo reer sbain ah wuxuu noolaa qarnigii sagaalaad ee miilaadiga alfaro wuu calaacalayay wuxuu ka calaacalayay burburka haysata ummadda reer galbeed markaasi wuxuu leeyahay tacbiirka aan idinba akriyo yatrab ikhwaani almasiixiyuun biashcaari alcarabi wa qisasihi wuxuu yidhi waxay aada ula farxaan walaaladayda kiristanka ahi marka ay akhriyaan gabayada af carabiga iyo sheekooyinka af carabiga ku qoran buu yidhi fahum yadrisuuna kutub alfuqahaa'i waalfalaasafati almuxamadiyiin buu yidhi waxay in badan darsaan kutubta fiqiga iyo falaasafada reer yacni muxamadiyiinta islaamku markaa isaga u jeeda uma darsaan buu yidhi kuwaasi litafniidiha inay radiyaan uma darsaan bal lilxusuuli calaa usluubin carabiyin saxiixin rashiiq buu yidhi waxay u darsaan si ay u helaan af carabi aada u sarreeya waa nimanka reer galbeed nimanka warka laga tilmaamaya fa ayna tajidu alyowm cilmaaniyan yaqra'a atacliiqaat allatiniya cala alkutub almuqadasa isagoo ooyaya alvaro qoraagaa la yidhaahdaa bu wuxuu leeyahy war kiristankii meeyo maanta buu yidhi xaggee laga helayaa ninka masiixiga ah ee cilmaanigee raba inuu synis barto ee kutubtii muqadaska ah akhrinaya xaggee laga helaya yacni wuxuu tilmaamayaa nin kastoo raba inuu wax bartaa inay qasab ku ahayd inuu afka carbeed barto ayna dalika aladii yadrusu linjiil wa kutub wa rusul wa asafaah ina shabaab almasiixiyiina aladiina hum abrazu nnaasi mawaahib laysuu calaa cilmin biayi adab walaa ayi luga gayra alcarabiya wuxuu leeyahay walaaladaydii ama dhallinyaradii kiristanka ahay wax kaloo ay garanayaanba ma jirto af carabiga mooyaane kutubta carabiga ay akhriyaan buu yidhi oo maktabaad waaweyn baa guriga nin walba u taalla oo wada af carabiya buu yidhi qiimahooduna aada qaali uu yihi intuu hadalkiisa sii waday ayuu wuxuu leeyahay masiixiyiintii waxay laabeen buu yidhi afkoodii dhammaanteedba maanta arki maysid buu yidhi warqad yar nin laatiniye mustaqiima ku qori karaya hal waraaqoo yar nin laatiniye mustaqiima ku qoraya arki maysid buu yidhi laakiin haddaad tidhaahda buu yidhi af carabi ku qor waxaabaad arkaysaa buu inay gabayo daliishanayaan marka warqada yar qorayaan tilmaamayaan in luga alcarabiya soo baxdayba alluga alxaya fi lcaalam ninkii wax raba inuu barto inuu taasoo qura barto waxaan odhan karaa aan dhowr tusaaloo ka gadisan kaa idin siiyo madxafkan braytaaniga museumkan ingiriiska waxaa laga helay cumla macdaniya lacag lacagtaa weji ka mida wejiyadeeda waxaa ku qoran ofregs oo af ah latinia oo double f r e gs ofregs waxay ku dhex taallaa saddex layn oo af carabiya saddexda layn af carabiya ku dhex taallaa waa muxammadun rasuulullah muxamed baa la qoray hoosteeda ofti baa ku qoran rasuul baa la qoray hoosteeda ragskii baa ku qoran dabeetana allah yani saddex sadaroo af carabi oo maxamedun rasuulullahya ayay saa ugu qorantay warqadda lacagta dhinaceeda kale waxaa ku qoran laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaa kaloo ku qoran laba nin oo ka mid ah nimankii samayn jiray magacyadooda nimankii samayn jiray lacagta oo baqdaadiyiina yani baqdaada of ragas inaad garanaysaan iyo in kale mooyaane waa boqor xukumi jiray waddanka ingiriiska qaybta meersiya loo yaqaano qarnigii sideedaad ee miilaadiga marka la tafsiirayo masalada mas'aladatan yacnii marka la sharxayo maxay tahay cumlada tani waxay leeyihin waxay caddaynaysaa ama tafsiirada laga bixiya waxaa ka mid ah waxay tani tilmaamaysaa bay leeyihin wakhtigaasi in yurub lacagta lagu soo samayn jiray baqdaad lacagta xaggan lagu isticmaala in lagu soo tumi jiray maxay caalamul islaamiga lacagtani waa lacag reer yurub maaha lacag muslim ku leeyahay waa lacag nimankan reer yurub ay leeyihin haddana waxay ahayd bay leeyihin maanta sida shilinka in xagoo ku isticmaala xagga loogu soo sameeyo waxay warshada iyo wax wax sameeyaa jireen markaasi dhanka kale aan tusaale kale idin siiyo nin qoraaya oo qoraayada reer galbeed ka mid ah juan fel baa la odhan jiray waa nin mu'arikh u ahaa qaswadii ama dagaaladii saliibiyiintu ay ku soo qaadeen caalamka islaamiga khaasatan kuwuu soo qaaday luwiskii sagaalaad boqolkii faransiiska xukumi jiray kun laba boqol iyo kontonnadii meelaha wuxuu sifaynayaa dagaal ay iskaga hor yimaadeen dadka muslimiinta ah iyo nimanka gaalada ah dagaalkaasi wuxuu leeyahay habeen habeenada ka mida buu yidhi mamaaligtii oo qoladii masar markaa xukumi jirtay ayaa waxay la yimaadeen buu yidhi qalab aad u dhibaato badan waxay soo hordhigeen buu yidhi qaadifaatul xijaaraha yagii waxay jirtay waagii hore qaabka ee dunidu ay isticmaali jirtay wuxuu ahaan jiray waxaan loo yaqaano qaadifaat ama manjaniiqa waxaan la yidhahdo manjaniiqa waxa weeya laan weyn baa lasoo laabayaa sidan dabinka markaa la dhigayo kale laantan la kacda leen weyn baa lasoo laabaya marka laanta lasoo foorariyo ayaa la xidhaya dabeetana dusha waxaa laga saaraa sixaarad dhagax lagu guray ama jalxad biyo kulula kadib baa lasii sii daynayaa ciidankaa lagu ridaynaya markaa markaa ciidanka waxaad ku tooganaysaa labada saf ee ay ishaysaan ama waxaad ku ridaynaysaa eh, sanduuq sixaarad yani eh, dhagaxa oo warhafka warhaf weynu warhafkaa weynu tuurayo ama biyo kulul oo jalxada ku jira ayaad ku ridaynaysa iyaga muslimiintu waxay heleen bahashan baaruudda loo yaqaano baaruudda waxay isticmaali jiray ummadii hore jiniska laakiin waxaa lagu isticmaali jiray aroosyada iyo waxaa farxadaha iyo waxaasaa laga yara bacbacsiin jiray laakiin muslimiintu way tatawuriyeen way tatwiir bay ku sameeyeen oo ah inay barasharkeeda ka faa'iidaysan karaan dabeetana waxay sameeyeen awalu lmadaafic fi lcaalam madfacii koowaad ee dunida dhaca iyagoo adeegsanaya waxaasi loo yaqaano baaruuddaas kadib markay adeegsadeen ayaa reer galbeedka weerarkii layskaga hor yimi iyagu waxay wateen luwiskii sagaalaad ee markaa xukumaya faransiiska oo ciidamada reer yurub oo dhan hogaaminaya waxay wataan manjaniiqyo baalladan dhagxanta soo daadinaya iyo biyaha kulun qolada kalena waxay sidataa madaafiic marka wuxuu leeyahay johnville oo ah mu'arrikhii ama qoraagii ka warramaya taariikhdaasi xaggii ay noo taallay buu yidhi bahladii yacni dhagaxanta tuurayey iyo biyaha kulul ayay waxay soo dhigteen buu yidhi alaab qalab aad u dhibaato badan aniga buu yidhi iyo ser walter ser walter de quer ayaa habeenkaasi lahayn buu yidhi gaadhka yacnii eh, saraakiisha ciidanka gaadhkeeda leh ayaanu ahayn buu yidhi waxay nagu soo daayeen buu yidhi kamiyaad aad u haa'ila aad kamiyaad u badan oo naara laakiin waxay ahayd buu yidhi tii abidkay intaa noolaa ishaydu aragto ee ugu dhibaato badan leh waxay noqotay buu yidhi bahal madax weyn oo daba dheeroo ololeysa leh codka ka yeedhaya buu yidhi wuxuu ekaa ka racdiga oo kale yani sida onkadka oo kale ayuu digigigi lahaa buu leeyay markuu soo dhacayay iftiinka ka baxay buu leeyahay bahalkaa markay soo rideen taambuugyadayada wixii hoos yaalloo dhan baa ifay markaa ninka kani wuxuu sawiraya waa maraykanka oo maanta weerara tuulo yaroo afrika ku taala marka madaafiic iyo bale lagu rido ninka reer baadiya laydhaha ka waran wuxuu muddaa sifayn lahaan wax u qaylinaya sida onkadkoo kale oo iftiin weyn oo meeshoo dhamme ay laydhanayso ayuun baana lagu weeraray buu tilmaami lahaa hada alxad bay gaadhsiisnaayeen dadkii muslimiinta ee meeshaasi joogay aan tusaale kala idin siiyo cahdigii haaruun rashiid baa waxaa dhacday in saacad hadiyada loo diray boqorkii faransiiska dabeetana wuxuu yidhi ha la celiyo boqorkii waa maxay baa la yidhi wayna sixrayaan buu yidhi inaga celiyo waxa kane waa sixri maaha wax la garan karee ha laynaga celiyo waxaa dhacday bilmatel spain markay muslimiintu jabeene ka baxeen ishbiil iyo magaalada loo yaqaano waxay ugu yimaadeen nimankii galeed marsad marsadka waxaa la yidhahaa meelaha nimanka naaso oo kale ay leeyihiin dee socdaaladan cirka laga eego xidigahan iyo dayaxan iyo cadceedan iyo waxa socodkooda iyo waxaas ay nimankan astronomiga adeegsadaan marsad weyn oo ku yaalla ayay u yimaadeen bu yidhi markaa way garan waayeen bu yidhi waxa laaliya waxay ku sameeyaan xad bay gaadhay bu yidhi markii ay wax kale u garan waayeen waxay loo bedelay buu yidhi in saacad laga dhigo saacadoo markaa ay waagan dambe waa berigay barteen yacnii in saacadda laga dhigo saacadahay muslimku isticmaali kareen oo kale markay garan waayeen waa mukhtaar waa meel iska dhan ah oo loogu talagalay research in lagu sameeyo ayaa loo bedelay me saacad yaroo caadiya ah. waxaynu odhan karnaa dadkii muslimiinta ah ee waagaas ilaa xad awal man istakdamuu ayay ahaayeen mataabicda waxaan loo yaqaano oo awaamirtii boqortooyada islaamiga waxa lagu qori jiray jirayba iyadoo daabacan baa spain la isticmaali jiray mashkiladdu dhan kastoo aad ka eegto yani aad bay u horumarsanaya war diinta kristankaa laga soo baran jiray waxa kale ka kaalaya matalan caalimkii muslimkee la odhan jiray cizadiin ee meeshan musil loo yaqaano iyo yani xag bay gaadheen reer galbeed loo arko nimankaasi inay wax kasta dunida kaga horreeyaan dabeetana ay noqoto marka ay rabaan xataa diinta soo imika mustashriqiin wax la yidhahdo ma isticmaalno qaarinta yurub yimaadaan ma yidhahdaan diin baanu ka baranay kulliyaadka yurub sidoo kale inta la tago caalamulislaami baa christianity laga soo baran jiray oo ay dhigi jireen culama muslimiini biaydihim yacni loo arkayo markaasi kulli funuun lcilmi in iyaga wixii laga barto inay waxtar yihiin oo haddaana iyaga xaggooda laga soo qalinjabin inaan qalinjabintani soconayninba mustashriqa holandigaa matalan ee duuzi la yidhaahdo wuxuu yidhi andalus buu yidhi ama spain oo dhan lam yakun yuujad rajulun umiy ma joogi jirin buu yidhi qof qura aan waxna qorin waxna akriya baynamaa lam yakun yacrif alqira'a walkitaaba fii uriba macrifa awaliya ila tabaqat alculya min alqisas iyadoo buu yii yurub wadaadada dee sare ee kiniisada maamulo mooyaane cid kaloo qoraalkama taqaana aanay joogin ayaa andalus oo dhan aanay joogi jirin buu leeyahay qof muslima oo aan wax qori aqooni bal waxaad tijaabisaa ummadda dhan oo aan wax umiyiba ku jirin waa maanta reer galbeed heerkan ay inoogu faanayaan oo kale xaggeenina waad ogtay waxa jahli yaalla ama dadka inta wuxuun qori kartaa inta ay gaadhsiisan tahay kuwaasoo dhami waa sawir aan ka bixin karna siduu u ekaa caalamulislaamigu laakiin bal hadda kuwo ka siiyaa badan aan idin tilmaamo qarnigii shanaad ee hijiriga ama qarnigii koob iyo tobnaad ee miilaadiga meelahaas markii uu xukumayey andalus boqorkii hishaam la odhan jiray muslimka ah ayaa waxaa dhacday boqor ka mida boqorada reer galbeed oo isku xukumayay dhowr waddan oo yurub ka mid a waayo boqorradu had iyo goor iyagaa kala guurguursan jiray inaa boqor baa inaa boqor wadda kala guursan jiray dabeetana waxaa laga yaabaa nin quri inuu isku dhaxlo boqortooyo afar daloo yurub ka mid ah boqorkii la odhan jiray georgekii labaad georgeka labaad wuxuu boqor u ahaa norwaydan aynu joogno faransiiska iyo ingiriiska oo la ysku daro ayuu boqor isugu ahaa keligii boqorkaasi warqad buu qoray uu u dirayo boqorkii muslimka markaa xukumi jiray ee hishaam la odhan jiray oo andalus degan andalus waa spain meesha ninka loo yaqaano warqadda muxuu ku qoray markaas amase muxuu dalbanaya wuxuu leeyahay bacda atacdiimi wاtawqiir samicnaa can اruqayi اlcaظiim aladi tatamatac bifaydihi saafi macaahid اlcilmi fi bilaadikum اlcaamira faأradna libaladina iqtibaasa hadihi اlfadaa'il linashri adwaa'i alcilmi fi bilaadina alatii yuxiituha aljahlu min arkaniha alarbaca waqad wadacnaa ibnata shaqiiqatina alamiira adaban calaa ra'si bictha min banaati alashraaf alingiliiz alamda min khaadimikum almuiic george warqadda tan uu boqorkani soo qoray wuxuu ku soo qoray bacda tacdiimi watawqiir weyni aan idiweynaynayno dabadeed waxaan maqalay buu yidhi horumarka weyn ee macaahidiina instituudyadiinna cilmiga ee waddankiina camiran uu gaadhay technolojiga iyo horumarka sare a gaadheen baan maqalay buu yidhi dabeetana waxaanu doonaynaa inaannu idinka yaro dhimbiil qaadanno oo aanu u dhimbiil qaadanna buu yidhi dhulka eegkana afarta koonoodba jahligu uu ka gaadhay waa yurub meeshuu leeyahay jahli baa ka koobay allatii yuxiituha aljahlu min arkaaniha alarbac qoladuu leeyahay aan cilmiga idinka soo qaadanayno waa muslimiinta ee la baryayo muxuu leeyahay markaas scholarshipna siiya buu yidhi weliba dad liita idiin soo diri maayo waxaan idiin soo dirayaa buu yidhi inanta ay walaashay dhashay amiiradee adabanda la yidhaahdaa hablahay madax ka tahe qoladaa uu scholarship i siiya waa qoyska boqortooyadoo qura buu leeyay scholarship ha la siiyo ay wax ku bartaan markaasu wuxuu taqriirka xagga hoose ugu soo qoray min khaadimikum lmutiic buu ku leeyahay george warqadda waxaa soo qoray khaadimkiinnii idin ogolaa ee george lahjadan waxaa ku hadlaya nin reer yuruba ah, oo boqora ah, oo ka boqora ingiriis faransiis iyo norway oo laysku daray intaa boqorkii isku haystay ayaa scholarship codsanaya oo weliba le reer boqoroo qura scholarshipka noo siiya oo inan ka mida guriga boqortooyada walaashay dhashay ay ku jirto madax u tahay xaggaana wuxuu ku tilmaamayaa in cilmi iyo horumar joogo muxuu soo raaciyey intaa si scholarshipka loo siiyo hadiyad buu ku soo daray laba shamacdaan oo dhaadheer oo dahab khaalis ah oo min laba dhudhuna laba dhudhun oo dahab oo mid waliba oo ah, yani hadiya ah in scholarshipna la siiya ah ayuu soo diray yani waxaad garan kartaa markaasi aqoontan islaamigii xadkay joogtay waxaan odhan karnaa haddaynu u fiirfiirsanno taariikhdii dadkii muslimiintii hore ay dunida kaga tageen bal tusaale kale waa aan siiyo tusaalaha kan waxaa soo qoray boqor isna ingiriiska xukumi jiray juhan nin la yidhaahdo oo ingiriiska boqor ka ahaan jiray waa qarnigii saddex iyo tobnaad kun laba boqol iyo labaiyo tobankii meelahaas weeyaan wuxuu u soo qoray albilaad almuwaxidi yani boqortooyadii islaamiga ahayd ee ka jirtay afrikada waqooyi qaybteeda galbeed iyo andulus iyo intaa waa raggii isku xukumi jiray muxuu codsanayaa wuxuu soo diray markaasi wafdi wafdiga kani maxay leeyihin waxay leeyihin waxaanu idinka rabnaa haddaad dawladdii muwaxidiinta tihiin boqorkani wuxuu leeyahay waxaan kaa rabaa taageero milatary inaad isiiso almusaacada alcaskariya taageere milatary baan idinka codsanayaa buu leeyahy oo waxaa igu kacsan didda nubalaai wa rijaali diini wa saa'ir ilahaali nimankii ikhtaaciyiinta ee dee xoolaha lahaa iyo wadaadadii kiniisada iyo meeshan xukumi jira igu kacay ee waxaan idinka rabaa buu leeyahy taageero milatary inay siisaan markaasuu muxuu qoray johan wa ka daliilan cala alimtinaan yacnihi haddii aad saa ii fulisaan buu leeyahy oo uu taageerada milatari laysiiyo si aan boqortooyadayda u sugo waxaan idinka ballan qaadayaa alkhaliifa anaasiri weeyaa ninku la hadlaya waxaan idinka ballan qaadayaa buu yidhi aniga iyo usraddaydoo dhammi inaanu diintiina soo galno waa boqorkii ingiriiska talinaya warqad soo dirane bicsa ayaa wafdu soo diranaya wuxuu leeyahay haddaa maanta musaacadaha milatariya ay siisaan ballan waxaan idinka qaaday inaad diintiinaba qaato ee alla iga dhiciya un qoladan kale weliba almasaadir alingiliisiya maanta si ishaab oo ballaadhan waxay u qortaa asmaadii caa'iladaas oo dhan eela lahaa waxay soo gelaysaa islaamka haddii aad u gargaartaan war waa hore ka kaale washington ninkan la yidhahdo ee maraykan markuu qabsaday meesha adi xasan oo algeria ninkii xukumi jiraya ah ayuu u soo dirtay codsi uu ka codsanayo inaan la faragelin lagu samaynin baxriyada maraykanku uu leeyahay marka ay marayso mediterranean siiga inaan nabadgelyo noo siisaan ilaa xad bay ahayd mediterranean siigan iyo dhulka maraykan agteeda soo mari karina uu leeyahy waxaan idinka baryayaa oo aan weliba kuwii hore ina uu yahay washingtonkin george washington kii aasaasay ama dawladdii koowaad madaxweynaha u ahaa dalkan maraykanka waxaan leenahay dadka muslimiinta ay taariikhday lahaayeen way ilaabeen ama waa la ilowsiiyey kuwii dambe jahli baa madax maray aad iyo aada u ballaadhan waxaynu odhan karnaa dadka muslimiinta ah horumarkoodu waxay gaadhsiisnaayeen xad aad iyo aada u fog xad baa lagu tilmaamaa matalan maktabo waaxida oo nin quroo muslimi leeyay afar boqol oo kun oo majalladood ay taallay waagaas iyo maktabadda yurub ugu weyn oo dhanna waa ribol monastariga maktabadii ugu weynaydee markaa ka jirtay boqol iyo labiiyo sagaashan buug baa yaallay adigu qiyaas ummadda boqol iyo labiiyo sagaashan buug haysatay aqoonteedu halkay gaadhsiisnay marka qolada kalena nin qura maktabadiisa ay taallay intaas waxaynu odhan karnaa muslimiintii hore iyo kuwan dambe malaa isku nooc baanay ahayn baa filaya ama isku mabda'a rasmiya baanay wada haysanin ilaa xad baan ku tilmaami karnaa xataa yurub waagan dambe dhaqdhaqaaqeeday samaynaysay may samaynin ilaa iyo gargaar ay ka heshay mooyaane dadkii muslimiinta ah matalan ninka faskoob dhagaama la ydhaahdo ee laynoogu dhigo taarikhda inuu exploration sameeyo halkan ka soo wareegay fasco dhagaama ra'si rajaa'i saalix ama cabe of eh, good hob markuu soo marayay awalan wuxuu ku soo maray macrifadii dadka muslimiinta ama kharaaitii maababkii ay siiyeen bale waxaan odhan karnaa ma nimankiisii rubaantaha dadkii waxbaraya waxa ay niman muslimiina ah? sida uu qorayo kitaabka loo yaqaana cajaa'ib ilhinde bayruni kitaabkiisa oo kale yacnii kharaaytii ku taallay weliba waxaan kaloo odhan karna waxaaba taa ka sii daran waxaa la yidhahaa rubaankiis wuxuu ahaa ibnu maajid ninkii la odhan jiray ibnu maajid ma garan karno miyaa lasoo qasbay mise lama soo qasbin waayo fasko dhagaama saa laynoogu dhigo maaha ma ahayn nin exploration samaynayo meel soo helaya faskadhagaama wuxuu boobka kula soo ballamay markii ay jabeen muslimkii joogay andalusia lasoo saaray saddex milyan oo muslima laga hijirayay ama qasab lagaga saaray waddanka spain loo yaqaan waxalaaliya wixii ku hadhay waxaa lagu soo rogay maxaakimu taftiish wixii loo yaqaanay dabeetana waxaa la gaadhsiiyey in qofkii kastoo islaam sheegta la dilo waxaa la gaadhsiiyey xad markii dambe la yidhaahdo ninkii gurigiisa xamaam laga hela hala dilo waayo galadu may maydhan jirin ama ilaa haddaba biyaa iskuma fiicna saa daraaddeed ba wuxuu noqday xamaamka ninka leh inuu calaamad ay u noqotaa ah, inuu islaam yahay oo markaa la yidhahdo eh, xukmul kama baxsanayo xataa hadduu gurigiisu xamaam leeyahay markii meeshii oo dhan lasoo baabi'iyey ayuu fascodagama wuxuu yidhi waxaan idinka codsanayaa inaan baaqigooda ka daba tago afrika meeshay ka gaadheen ba inaan ka daba tago markuu ka soo wareegay cape of good meesha la yidhaahdo wuxuu yidhi qawladiisa macruufka ah laakiin laynooma sheego marka innaga taarikhda laynoo darsayo weedhaa buu yidhi al'aan tawaqnaa raqabat alislaam walam yabqi ilaa jadbu alxabli fayaktaliqa wayamuut hadda buu yidhi xadhiggii waan ku soo wada wareejiyey dadka muslimiinta ama waan helay yacnii uu meeshii laga soo marayay mana hadhin buu yidhi xadhigga inaan kusoo jiidno ay baktiyaan mooyaane ma garanaya taariikhda si ay u daristeen axmed guraygaa maqashaan ciidankiisii cidda jebisay waxaa hogaaminaya ina fasko dhagaama soomaaliya ama halkan etoobiya xaadidaadkii ka dhacay kristanka iyo muslimka laisu dilayay egexplorationka layna leeyahay fasko dhagaama wax soo egexplorinaya meel buu soo arkayay meel laysu soo arkayay ma jirin rag dagaalamayunoo kale xoog batay bay ahaayeen dabeetana wiilkii fasko dhagaamaha hogaaminayay xaadidaadkii ka dhacay ard alxabasha ee axmed guray lagu jebiyey waxaan leenahay muslimiintii hore waxay dunida ku hoggaamiyeen aqoon cilmiya iyagoo garanaya waxa ay qaadanayaan iyo waxa ay ka tegayaan iyagoo diintooda haystay horu mareen amase ummad noqdeen nool taa waxaan uga jeedaa inayn ka daliil cad u tilmaamno dadka badh baa maanta marka la yidhaahdo war islaamka aan qaadanno ama nolosha aan ku xukunno ama si aan ku dhaqanno waxay daliil ka dhigaan oo yidhaahdaan ma waxaynu dib ugu noqonnaa qarnigii afar iyo tobnaad baa doonaysaa inaad ummadda dib ugu celiso taayirkan taariikhdii hore u socdaa doonaysaa inaad adigu dib u rogto waxayn tilmaami karnaa iyadaan hore uga soo warramay horumarinta technologigii mabaadiid ay ku salaysan tahay iyo in qof waliba adeegsan karo jinsiyaddu doono ha ahaado diintuu doono ama mabda uu doonana ha ku dhaqmayo dadkii muslimkii hore xadkaasay dunida ka gaadheen su-aasha isweydiinta le laga yaabo inay madaxiinna ku wada guuxaysaa waxay tahay oo haddaa xaggay ka baxeen iminka hadday xadkan gaadheen xaggay iminka ka baxeen maxaa iminka qaafilada dunida dabada u dambaysa ka dhigay maxaa iyaga gaajo iyo jahal iyo aqoon darro ku ururiyey maxaa goormay xadka kan gaadheen hadday dunidan hogaaminayeen sawtan yurubtii ka dambaysay heerkan maraysa yurub way dadaasho layskuma hayo aqoontii muslimka ee sicily iyo spain ka soo gashayna way ka baran ilaa xad baa la yidhaahdaa bilmeter george sarton uu tilmaamaya ninka reer yurubka ugu yidhi mas'ale cilmiya markuu doonayo inuu si camiiqa uu u fahmo bugaagta latiniga kamuu fahmi jirin kutub alcarabiya baa loo noqon jiray buu leeyahy si si dhaba loogu fahmi karo way dadaaleen dabeetana way dhiseen weliba waxaan odhan karna inaanay bini aadamku hore u boodin bay boodsiiyeen xagga cilmiga marka leero ma aha taarikhda hadday iyagu in badan been ka sheegeen inaynu nana xagga kale u boodnoo nidhaahno waxba may kordhin ee dunida caynkana iska yimaadeen dunida caynkana ma imanin ee wax badan badan badan badan bay ku kordhiyeen waa taa dayaxa iyo cirka iyo xagga sare la qabtay inta dhulkii laisla dhaafay taa layskuma haya marka laakiin waxay leenahay usuushu cilmiga ahi awalan nin cad intay ka bilaabatay nin cad kuma gabagaboobin intay griiga ka soo wareegtay intay griiga ka soo wareegtay uun halkan dabeetana kuwa kale intay barteen kumay dhammaanin laakiin waxaan leenahay waxay ahayd dhaxal uu bini aadamku kala dhaxlay ilaa kii uu horreeyey ilaa kii u dambeeyey iyaguna markii dambe ay xoog u tatawuriyeen dadka muslimiinta ah xadaaradoodii waxay burburtay horta burburka ummad ku dhaca maalin qura ma bilaabmo oo ma jirto maalin la yidhahda maalintaas inbuu khalaas noqdana dabeeto bilaabmo waxay yidhaahdaan culamada adabku sida aan loo garan karin qof qofku goorta uu gam'ay ayaan bidabdi loo qiyaasi karin goortuu burburku ku yacnii ummadii burburta imka haddaad jiifsato saan isu sii nabayso marka ka gamaysaa garan maysid exactly minadekii u ahaa minadkaad gamaa sidoo kale cawaamisha yacni xadaarada burburiya way soo bataan laakiin marun bay ku bilaabmaan waxay ku bilaabmeen laba jeer baynu odhan karnaa daa'ifadii xukumka haysay maray kibirto oo lafteedu ay diinta ka weecatay ilaahina qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarna mutrafiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawl fadamarnaaha tadmiira ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddaanu rabno ummad inaanu halaagno waxbaa la fara dabeetana kuweeda kibray baa dhaafo oo dhinaca weydaata waa burburinaabaa ilahay yidhi markaas waxaan leenahay xukuumadihii markii dambe islaamka sheeganayay waxay noqdeen inuna iyagu dhexdooda sulta isku dilaanuun oo dabeetana loola waayo sbain lagama saarin dadka muslimiinta ah ee iyagaa iska saaray iyagay noqotay inay boqortooyadoodii dunto nin waliba sidaa soomaaliya nimanka laleeyahy ninba gobol buu weegaartaunbaa nimba laba magaalo weegaartay sbainkii iyo dunidii dhammayda muslimka ahayd ninba laba markuu weegaartayna sidii laysu dilayey ayuunbaa kolba mid xataa gaalada isu adeegsan jireen qaarkood markii dambe oo markuu arko in laga yaro xoog badan yuu mid kala yidhahdo war wax iga dhiciyo kaa ila riix waa mid muslimoo kale kale isla riixaya dabeetana aakhirkii intoodii dambana dee shadaaftaa loo laabay oo waa la laayay dhanka kale markay dhankaasi fusuqu uu fasahaadiyey jaanibka kale laftiisu wuu fasahaaday oo ah dhankan culammada ama waxaad moodaa in ay noloshii ka incizaaleen oo nin waliba intuu meel isku xidhin wardi dheer qaatay suufinimo iyo baab kale inuu bilaabay oo iyana ay noloshiiba ka hadheen maanta waxaa jooga baad moodaa caalamulislaami nin wadaadoo diinta waxoogaa ka yaqaana laakiin aan ogeynba dunidu meel ay maraysa iyo xagay u socoto iyo nin faasiqoo xaakima oo aan diiniba waxay tahay aqoonin iyo meel laysku hayo taha caalamulislaami mashkiladda taalla waa taas xukaamteedii waxay noqdeen dad jaahil diinka oo faasiqiina culimmadeediina inta badani waxay noqotay qaar aan diin waxba ka ogayn ama hurdaba waxaa loo baahan yahay in la nooleeyo qofkii muslimkaee waaciga ahaa ee kala garan lahaa wuxuu baranayaa waxayiin wuxuu ka tegaya iyo wuxuu ka faa'idaysanayo garan lahaa ilaahay wuxuu furay subxaana wa tacaala waxaynu leenahay daliil cad oo taariikhiya baynu haynaa inay suurtagal tahay islaamku inuu xukum galo cilmi galo baab kasta galo weliba ummadda kor u qaado ma aha daliil nadariya yani shuuciyaddu matalan marka inoo warrami jirtay wax badan intay sheegaan sheegaan bay odhan jireen jannadaba dadka dunidaanu ku siinaynaa laakiin markii la dabaqay naarunbaabay noqotay jannadii iyo wixii la sheegayay waa la waayey waa taimka laga wada yaacay islaamku maaha yacni nadariyadan tilmaamaya waa wax waaqaca soo maray waa nolol bracticali loo soo arkay wax badan ka soo bedeshay dunida markaan arrimahan ka warramayana saan idinku bilaabay uma warramayo inaan naftiinna ku abuuro faanfaan inaa wixii hore ku faanfaantaan cabdiraxmaan ilkawaakibi nin la odhan jiray baa wuxuu yidhi waan riyooday xalaan seexday buu yidhi dabeetana waan riyooday aabbayaashin baan riyo ku arkay buu yidhi farriin bay soo fareen buu yidhi waxay igu yidhaahdeen buu yidhi waxaad ku tidhaahdaa muslimka dambuu leeyahay baa farrinta lay soo faray haddaa idinku nagu faantaan annagu idinkuma faanna ku dha buu yidhi yani qoladii dhimataa farriina soo fartay buu leeyaha waxay soo fareen muslimka waxaad u sheegay haddaa idinku nagu faantaanaad aad tidhahdaa muslimku caynka buu ahaan jiriy kabuu ahaan jiray annagu idinkuma faano dee waxba ma tiidin dunidaba waa ka hadhe waxaan uga jeedaa ugama jeedo inaan faanfaan ka dhiganno laakiin horta awalan inaynu taariikhda si saxa u ogaano wax darisno sida wax laynoogu sheego inaanu arrinku wada ahayn ama taarikhda reer galbeed siday u qoreen oo keliya inaanay ahayn taarikhda ninka cad ku kooban ee dagaalka yurub ka dhaca xarbi caalamiya yahy gaajada yurub ka dhacday gaajo caalamiya tay halkan wixii ka dhaca unbaa baa la yidhaha dunidao dhan ba ka dhaceen ama taarikhda dunidao dhan waxaa lagu soo koobaa ninkan cad iyo agagaarkiisa iyo intuu marayay waxaan leenahay iyadoo aan jeclay mawaadiicdayda dambe inkastoo aan horena ugu ballan qaaday qayb ku saabsan nidaamka islaamigaa ah inaan ka warramo ama masalan islaamku nidaamkiisa siyaasiga ay muxuu yihi ma dimuqraadi ma mashruuci ba ma xaguu isagu raacsiisay intaba uu ka baxsayo waa mid islaam la yidhahda inaynu sharaxno u baahan iyadoo aynu u baahanay nidaamada iqtisaadiga islaamiga ah, waxaynu ka garan karna inaynu sharaxno haddana waxaan jeclahay inaynu ka soo horraysino bal xawla alcaqiida waayo mafhuumkii sax aha ama iimaankii sax ahaa markuu lumay ayaynu adduunya aakhiraba weynay taasaa dhaba muslimkii dhabta ahaa ee iimaanka saxa ah haystay wuxuu yaqaanay adduunya aakhiraba siduu u liibaano kii dambe khalalka fikriga ahi galay ama khalalka caqiidiga ahi galay labadii midna waa sixi garan waaye kii aakhirana mooyi inuu heli kii adduunyana waa ka aragtaan halku ka fadhiyo waxaan leenahay markaasi ikhwati fillah war waxaa laydinka baahan yahay inaad dad muslimiin oo waaciina noqotaan inaad u fiirsataan dunida iyo aqoonta taalla inaad qaadataan wixii qaadasho mudanu muslimka hore iyagoo xadaaraadkii dunidoo dhan naqilay soo tarjumay tijaabiyey ma jirin mid muslimoo hindiya ama ah, hinduus aaminsan iyo mid farisi aaminsan iyo mid griiga filos ah, wixiisii aaminsan ee muslimna wuu ahaan jiray waxana wuu ka warrami jiray laakiin maanta muslimka bari ka yimaadaana waa nin reer bariya ka galbeed ka yimaadaana waa nin reer galbeed ah macnuhu wuxuu yahay nin boqolunbuu iska raacay waxaan leenahay yurub baa degantiin idinku waa laga yaabaana aqoonta maadiga inay agtiina ka dhadhowdahay waxbarta laakiin kala garta waxaa qaadanaysaan iyo waxaa ka tegaysaan waxa rasmigee loo baahan baahanyay iyo waxa aan loo baahnayni waxay islaamnimona ku dadaalayna haataan wabilahi tawfiiq inta ay gaaladu ka baayac mushtaraynaysay sbain intay soo qaaday madowga ay geenaysay america miyuu garan waayay muslimku haddii uu ka cilmi badan yahay gaalada argaatime ama waqtiga markaa la joogo in iyagu ay ka faa'iidaystaan nimankaa madow sababta lacagta loogu bixinayo sababta dunyaha loogu faraysanayo sababta beeraha loogu qodanayo ilan iyaguba beeraley bay ahaayanoo beerada ilaahay sheekh arrintaa magayaal qancinaysa ehm, iyadoo mawduucaasi runtii war badan u baahan yahy laakiin haddana mid baa meesha ku jirta ninkan madoowa la rarayo horta muxuu ahaabaa meesha ku jirta aan ku warrame nin madoowo cidlo jooga lama rabo in nin wado nin madoowo muslima ah la raray marka hore in allaaliya intan maraykan la geeye madoowa aragtaan waa dad muslima ah. haddaa akhrideen mooyi buugga daruutis la yidhaahdo ee uu qoray ninka reer galbeed ama ninka maraykanka madoowa wuxuu ku raadcaynayaa inuu ogaado asalkiisu wuxuu ahaa wuxuu ogaaday inuu qoys muslima ka yimi reerkoodii horena inuu muslim ahaa dad muslimiin oo laga xoog batay oo la kaxaystay inayna ahaadeen yurub markay samaynaysay qadiyadda tani waa waqtiyadii burburka islaamiga uu soo batay ama si ay hoos usii socdeen waa markay iyagu siraacaadkooda daakhiligii socdeen waa markii laga soo saaray andalus lafteeda sbain lafteeda laga soo saaray waa markii iyaga la raadcaynayay dadkan la gurayay markaa mabay ahayn dad kale ee muslim laftii bay ahaayeene waxaa meesha ka muuqatun inay dhicin kari waayeen dadkan muslimiinta inay difaacaan yani waa waktigii burburkooda dambe uu bilaabmay baynu odhan karna waxaan la raray ee la adoonsaday manay ahayn dad cidlo laga hele waxay ahayn dad muslimiina oo afrika ku nool baa inta la guray waxay dhaahdaan ten up to twenty percent weeyaan dadka meesha tegay dadkii laga raray macnaheedu waxay tahay tobanka milyan ama labaatanka milyana meesha ku nool laba boqol oo milyan oo qof in leeg baa la raray baa laleeyahay intaasi ka noosha yacnii tobankii qof ee la rarayba mid baa dhintay ama labaatankii kastee la raray mid baa dhintay oo kusii dhintay qaabkii loo rarayee ahaa in lagu sameeyey sida hargahaa loo rasay jiray haragga saa laysugu xidho inta xadhig laysugu xidho ayaa khaanadaha markabka lagu guri jiray calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa dadkan sidan loo cabiidsadayba waxay ahaayeen dad muslim marka way isdhicin kari waayeen manay joogin yacni dadkii muslimkaee xoog ahaa ee waxa kan dhicin karna waxaa lagu caddayn karayaa nimankan calculaska iyo sameeye ay masalan nimankan muslimka ahee ayna imanka aada inoo sheegtay inay yihiin nimanka kitaabahan oo dhan soo saaray haddii imanka aanu u sheegno qolyooyinka gaalada masalan dad badan baa sheekaysanaysa maxaynu inagu ku caddayn karayna waxaa jira masaa'ilkan marka la tilmaamayo runtii horta wax waliba de say imika yiin may ahayn ama calculas ha noqoto ama wax kale ha noqotee yacni si masaladu iminka u dhisantae wax waliba uma dhisnayn ee kolba cid baa wax ku daraysay laakiin waxa laisweydiinaya waxay tahay asalka yaa bilaabay haddii aada u baahan tahay matalan waxaan tilmaami karnaa kitaabo badan oo islaamiya ama kuu til kuu celin kara maraajicda reer galbeedka ah ee laga heli karo waxa kan matalan ninkaa la ydhahdo doctor cali cabdalla difaac waa nin caalim muslima waa ustaadu riyaadiyaat waa camidu kulliyat alculuum bijaamicati albitroli walmacaadin king fahad university meeshan uu u bixiyey ninka haystaa fahadna maahe ayaa waxaa jaama petroleum university waagii hore la jiray kaasi jaamacaddaasi kulliyat alculuum ninka haysta weeyaan waana ustaad fii cilmi riyaadiyaat ama xisaabta ayuu brofessor ku yihi ama khabiir ku yihi waxaa iminka hortayda yaalla matalan kitaaba u qoray kaa waxaa la yidhahdaa ishaamu culamaai alcarabi waalmuslimiin fi lkimiya wuxuu kaga warramayaa kimistarigiiya waxay ku dareen kagama warramayo mas'ale kastoo ay ku dareen wuxuu ka warramayaa matalan kitaabada ay qoreen iyo masaa'ilka kan iyo buxuustan buu si kooban u tilmaamaya kan waxaa la yidhaha cilmu nabaat wixii ay ku dareen buu kaga warramaya matalan kan wuxuu kaga warramayaa tibka iyo wixii ay ku dareen matalan kan wuxuu kaga warramaya saydaliyada ama farmasiga iyo dawooyinka iyo wixii ay ku kordhiyeen kan wuxuu kaga warramayaa culumta baxtiga ah masalan xisaabtii iyo afkiisii wixii la mid ahaa waxay ku dareen yacnii waxaan uga jeedaa waxaad u baahan tahay inaad akhrido maraajicda dadka muslimkii qoreen amase xataa kuwa reer galbeedka ee iminkii waxay qoreen mas'aladu markaan taarikh ahaan u darisno waxaa jirta wax badan oo taariikhda dunidu ay si u qabto ayaa maanta maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la helaa kitaab yaroo meel boodhku ku fuulay tusaale ahaan maanta ingiriiska iyo faransiiska waxaa ku yaalla labada maktabadood ee caalamka ugu waaweynee kitaabadii muslimiinta ay yaalliin yani markay inay isticmaarsadeen xad kale daayo wixii yaallayna meesha way soo xadeen mid ay xadeen iyo mid ay oday miskiin oo meel iska joogo aan fahmaynba laga iibsaday oo deetana lasoo raray makhbuudaadka ugu badan ee cilmiga maanta muslimiintu ay lahaayeen maktabadan faransiiska ee baris ku taalla iyo tan ingiriiska ee london ku taalla bay taalla ma haystaan cid yacni taxqiijiya maalinba waaxid mustashriqa kitaab yar soo saaro intuu waxoogaa ka qoro ayuu yidhahdaa al maantana waxaa la helay cilmigeenu odhan jirnay hebel baa soo saaray saddex qarni ka hor baa nin hebel la yidhaahdo muslimiinta ka midi soo saaray yacnii waxaan uga jeedaa taariikh ogaan loo duudsiyey markii horeba ahayd laakiin waxay u baahan tahay baxsi badan ama baadhitaan tiro badan leh waa laga yaabaa haddaad akhrido kitaabada ay qoreen nimankan dambe ee reer galbeedka khaasatan kuwaa casri qarniga kan weliba qaybihiisan dambe ragga wax qoray matalan george sarta ninkaa la yidhahdoo kale haddaad akhrido majmuucadiisa uu kaga warramayo taariikhda cilmiga ama taariikhda scienska oo kale matalan haddaad akhrido qisat alxadaara welion diyoratkii la odhan jiray maraykan oo kale ama kuwaa waxaad kaga maarmi kartaa baan uga jeedaa culamada muslimiinta ee fannigan ka warantaa waxyaaba ay qoreen idan waxaad ku qancin kartaa daadoo wax darsa ninkii wax garanayuunbaa wax qanciya waa ka baxda yahuudan haddii la arko albert eh, einstein iyo dadka kale manuu waxaan oran karnaa waxay la joogtay yahuudda cilmi cilmigooda oo badan ninka adduunka soo weysa sababtay la joogtay muslimiinta mise ay xadinaysaa yahuudda yahuudda yahuuddu horta marka xadaaro laga warramayo umadi leedahay waxaa laga warramaa ummaddaasi inay cilmiga kan iyadu faafisay oo dadka bartay qofka baranaya markaa caqiidadu doonuu yeelan karaa masalan tan reer galbeed maanta markaynu ka warramayno adigu adigoo muslima haddaad ka baxdo norwegian university-ga oo waxaad doonto barato ood khabiir maanta cilmiya baratid la odhan maayo waa xadaaradii muslimiinta waxaa ka mid a ah hebele reer galbeedkunbaa wax ku baray toodood ka tirsanta yani waxaan uga jeedaa waxaa wax ku bare ku soo saaray waa xadaarada reer galbeedka markaan ka warramayo xadaara alislaamiya waxaa laga yaabaa dadkii meesha tan wax ku bartay inaanay muslim wada ahaynba aqoon-yahanada badhkood yacnii bale qaarkood in khalal caqiidiyaba lagu tumo la yidhahdaa ah, caynkaasi hebel saanbuu yara aha ama saanbuu yara aha ama badhkood inay kristan yihiin badhkood inay yuhuud yihiin laakiin xagguu cilmiga ka keena isweydiinta le yaa wax baray muxuu ahayd cilmiga kana idan ama qofku jinsiyaddu doona ha sita ama caqiidadu doona ha sitee waxa weeyaan xadaaradii islaamigii miday bartay ka maanta yurub ku bartaana waa xadaaradda reer galbeed unbaa bartay yani ma jinsiyadaa doonta sido diintaa doontana rumaysnow iyagunbaa ku baray marka xadaarada tan iyagunbaa iska leh markaad adigu mid dambe aasaasto ee mujtamac islaamiya samayso ee aada mustaqil noqoto ee adigu dadka intaad wax barto aad wax soo saartaad sheegan kartaa laakiin imika waxoodii unbaad wax ku bar ku barata iyagaana ku baray iyagu maad ka tirsantay yuhuudi marka waxaan leenahay markay caalamulislaamiga joogeenna wuxunbay ka mid ahayn mujtamaca islaamiga ah waayo caalamulislaami wuxuu ahaa dawlad weyn oo muslima dadka diinta laguma qasbi jirin laa ikraaha fi diini qad tabayana rushdu min alqayi laakiin saytarada sare ama qaanuunka meesha yaal baa ahaa qaanuun islaamiya dadka ku hoos jiraana caqiidaday doonaan bay rumaysnaayeen qaar yuhuudaa joogay qaar kristanaa joogay cid waliba waa joogta idan waxaan leenahay xadaaradatan ama dawladda tan ama xooggan iyo waxbarashadan muslimkaa lahaa dadkuna wuxuu doono noqon karaa yuhuudi buu noqon karaa yuhuudda halkan joogtaana waa sidoo kale un yani yuhuudinimo waxmay barin ee waxa waxbaray un maxay cilmiga halkan yaalo meesha aan kuweydiinaya waxay tahay haddii ay dhab tahay indiya jeer khubaro islaamiga ah afaf badana yaqaanay suuro badana tegay maxaa khasbay in diinta islaamiga ay ku qaadan tahay luqadda carabiga oo keliya iyadoo ijaazadu masana laakiinse aan fahamsayno inaha diinka leannahu diinka ku qoortay carabi kuma doornay carabi maaha carab maaha kana magaalada afrika junuub waxaa jira muslima afka muslimka ah sababkaas aan garanayn diinta islaamka iyo waxay tahay ayadoo diintu ay ku qoortay oo keliya luqadda carabiga waxaa jira luqadda markaynuu noqonno af carabiga la yidhaahdo waa luqaddii uu kusoo degay kitaabka qur-aanka ahay nebigu calayhi salaatu wasalaam iska ku hadli jiray dadkii muslimiinta ee hore markuu islaamku yacni dadka muslimiintii dad nooloo soo jeeda markay ahaayeen markay ahaayeen dad xadaaradooda faafinaya iyagoo dadka kale la tacaamulo la dhaqma ayay waxay tijaabin jireen qofka muslimka inuu luqada tan barto oo markaasi ay noqoto weelka cilmiga wax ku barto dabeetana xad yar bay waxay ku noqotay luqada carabiga ahi luqo dadka muslimiintaa ka dhaxaysa oo aanu lahayn nin carab la yidhaahde uu lahaa nin muslim la yidhaahdo taa waxaa caddayn kuugu filan qoraayada ugu waaweyn ee afka carabigaa ah, wax qoray ama maraajicdooda maanta la raajaca niman carab u dhashay maaha asal la kuma leh matalan cilmu naxwa graamarka cilmiga naxwaa la ydhaha ninka marjac oo loogu noqdo sibawey magaciisaabaad ka garanaysa inaanu ahayn nin carbeed waxaa ka mid a ah zamakhshari magaciisaa ku tusinaya inaanu nin carbeed ahayn waxaan uga jeedaa culammadan badan ee muslimiinta aan kuu sheegayaa afka carabigaa ka af ahaan bay ugu hadli jireen laakiin waxaa laga yaabaa in badan inaanay jinsiyadooda ahayn markii dawladda islaamigii jirtayna lugada carabiga waxay ahayd luga alcilmiya alxaya luga nool oo qof kastoo raba inuu wax bartaa uu baran jiray idan may ahayn carab dadka korka ka saarana carabtaa la beri jiray af carabiga oo ay ahaayeen ragga berayay rag aan u dhalanin carabnimada lafteeda marka waxaan uga jeedaa wax mancinaya horta ma jiraan dadka muslimiinta ah in qof walba afkooda wax lagu baro cid walbana afkii lagu gaadhsiin kara ayaa lagu baraa laakiin waxay idhahdaa matalan qawaacidda horumarka waxa ka mida bay idhahdaa in luqa muwaxada la helo tusaale ahaan stanwood cob ninkaa la yidhaahdaa marka uu tilmaamayey xadaaradda islaamiga ah iyo horumarkan weyn ee ay gaadhay waxyaabaha dhowr sababood buu tilmaamo uu yidhi waa daraasadaa ballaadhan ee aan sameeyey waxyaabahaynu ka faa'iidnay baa ka mida buu yidhi waxaynu ka barannay buu yidhi deris wanaagsan taariikhda islaamiga oo ina baray nabaddu inay u tahay buu yidhi daruura litaqadumi alxadaari in nabad la hela ummad dagaal ku jirtaa waxba wuxunbay burburisaa waxma horumarisa wuxuu kaloo tilmaamay waxyaabaha cajiibka ee aynu barannay waxaa ka mida ah buu yidhi yanbagii an laa taqfala ahmiya alwaxda lugawiya linguistic unity alati aqaamaha alislaamu bayna shucuubi fi laraadi almaftuuxa faqad gaddat alcarabiya alluqa alcaalamiya lilidaara وللحضارة أيضا والعالم اليوم تتزايد xاajaته إلى لغة cاalمية wuxuu isagu ku andacoonayaa uu leeyahay xadaaradda tan waxyaabaha horumariyeyba waxaa ka mida buu ihi midaynta la mideeyey afkii ummadahoo dham ay ku hadlayeen oo aan odhan karna buu ihi luqada carbeed waxay ahayd waagaa luqa caalamiya ama idaarada iyo xadaaraduba afka keliya ay ku qoraayeen bay ahayd maantana buu yidhi haddii la rabo inay dunidu hore u dheerayso waxaa loo baahanya waxaa ka mida ah, buu yidhi luqa caalamiya in la helo calaa kulli xaal cusrinima ma jirto fi lislaam ummad carab la yidhahdo xaq dheeraada dadka kulena ma jirto laakiin luqadani waa luqa islaamiya oo dadka muslimiintaa ka dhexaysay iyadoo aan qoomiyad ku salaysnayn markaa dadkii muslimiinta ee badnaa sidaas bay ku barteen oo ay ku horumarteen mana anfihi karno maantada tanna luqaad badan baa jiro islaamiya afka muslimiinta wax ku qoray masalan ummadan turkida loo yaqaan oo kale alluqa turkiya caalamka badh muslimiinta ka mid ah afkoodun wax ku barta oan af kalaba aqoonin matalan urduga afkan la yidhaahdo waa af weyn oo caalamiya oo yacni maraajic dhan oo islaamiya ku qoranta oo muslimka reer baryo oo dham wax ku bartaan laakiin haddana waxaan fadilaynaa inay luqadani noqoto tii asalkahayd waayo waa tuu ku qoraya masaajirta asliga qofku wuxuu asalka si dhaba ah u fahmi karaa marka uu helo asalku wuxuu ku qoro waxaan doonaya inaan ku weydiiyaan العصر الجاهلي عصر بن شداد وقتوا لها لما رأيت قوم أفضل جمعهم يتجامرون كرة غير مثل يدعون عن تروا برماح كأنها أشتان إبيري بلبانيات فاك يعني وانا هي نصوص آل فربضان وعصر بن شداد لها وحكى لكم من هاي يعني في حرب العوان غير المجهول المكان بينما bisha maqla yaraan waxay saameeyeen maraqinaantii lilfacaali shaahidaan in fact sheekh waxaanu bahay dadka muslimiinta inaanay u haysan cantil buushidaan diin fidinaya laakiin ay u haystaan shaacir muugta laakiin ujeeddada uu lahaa markaa maxaa ahayd ama muxuu doonayay waad mahadsanta canta muslimka uu ka horreeyey yani cantar waktiguu noolaa waxay ahayd intaan nebiguga soo baxay yani maa qabla alislaam ama waqti ljaahiliya waqtigii loo yaqaanay ayuu cantar noolaa marka islaamku dee dabadiibuu soo baxaya markaa dee nin qoom iyo fikradiisa faabsanayunbuu ahaa ama nin isdifaacaya ayunbuu ahay oo dee carbeed laakiin ma ahayn dee nin islaamka raad ku le waa dadkii ka horreeyey intaan diinta soo baxay <laughs> sheekh waxaan ognahay maaragta yani kitaabkan bibleka oo injiilka inay ku turtumeen maaragta yahuudooda maaragta luqadii kala tuman qaybo ka tusay oo markaa kitaabka ay u akristaan ka kitaab ahaan luqadooda ay u akristaan oo masder awna lahayn markaa oo luqaad kaloo markaa loo noqday ma jiro cid walba markaa luqada doontay ka qoraysa dadka qaarkood marka waxay kaga darsan sidaas oo kale maxaa qur-aanka dawlad walba luqadooda u qorway dad baa yidhahda marka marka arrinkaas baa rabaa inay soo saarto dadka waxa wey ma la tarjumi karaa mase qur-aanka liftiisaba af soomaali lagu raadin ama tuf lagu horta awalan kitaabka bibleka ah sida iyagu ka rumaysan alfaaddiisu alfaadiisu maaha mucjis yani erayadiisu maaha mucjis waa kow asliyan wuu ka luntay iyaga afkii ciisaba maba hayaa afkuu nebi ciise ku hadli jiray wax ku qoran haba yaraatee lama hayo bibaleka nuskada ugu qadiimsane la hayaa afka griiga ku qoranta af griigana waxaa iska macruufa ah inaa nebi ciise kuba hadli jirin griigna maaha ina dee reer banu israa'iil ah ka iyagaa asalkiiba horta uu ka maqan yahay tarjumaadkan la tarjumee laysu geegeeyey na dee waa wax mukhtalaf oo laysku khilaafsanyayba waxaanad moodaa muxaadaro hore inaan kaa kaga soo warrannay markaan qur-aanka u noqonno qur-aanka alfaadiisa tan sideeday mucjisuta horta lama tarjumi karo yacnii awoodda bini aadamka way ka sarraysaa af kale ka kaalay iyadoo marka horeba ay adagtay laba af tarjumada laysugu sameeya inay adag tahay luqa alcarabiya nafsaha baa la waayay waayo de haddii la tarjumi karo erayadiisan ama qaabkan uu samaysan yihi isagoo kalea la keeni lahaa nebi maxamed waata ilaahay ku leeya carab waxaad ku tidhahdaa fa'tuu bisuuratin min midli gabadha qur-aandan inaad keentaane suura min mitlihi oo kale la kaalaya marka af carabiga laftiisiiba aan lagu keeni karin suura min mitlihi af kale in lagu keeno markaa daa waxa markaa yaalla aynu sheegaynaa waa maxay waa macne yacni tafsiir qofku wixii uu ka fahmay wax ka mid a fahamka dadku uu kala ballaadhan yahay sida aayadda loo fahmaa way kala macno badan tahay sharaxa la siiyo ama fiqiga laga qaato ama yacni wuu tiro badnaan karaa aayadda waxa quree loo dalishadaa waxay noqon kartaa intaasoo faniyo kala nooca marka qofku fahamkuu fahmay ama tafsiirku af carabi ku qori lahaayo kale ayuunbuu u qoray af kale laakiin ma suurtagal aha inuu af kale u tarjumi karo direct translation xarfiya inuu samayn karo waayo af carabiga laftiisii baan lagu samayn karin afka laba ka reeb in lagu sameeye carabiga laftiisii baan lagu samayn karin maalinta kaa la sameeyana waa maalin qur-aanku buray dee bal ninkii kari karayo u soo bax ilaahina wuxuu leeyahay ilaa qiyaami saaca jin iyo in insiyowba isu tago oo haddaa isagoo kale keeni kartaan keena baa la yidhi isu wada tagaboo isagoo kale haddaa keeni kartaan ilaa qiyaami saaca waa idin sugaysaa baa la yidhi ama kuwa iminka yurub jooga ha noqoto ama kuwa iman doona ha noqdo ama kuwii hore ha noqote idan waxaan leenahay waxyaaba macnayaaloo la fahmuun baa la tarjumi karaa mooyaane alfaada qur aanka sidiisay mucjis u tahay oo ilaahay ugu talagalay inuu cijaaz lugawi ayaa meesha ku jira marka tarjuma ma aqbalo laakiin wuxuu aqbalaa commentary in lagu sameeyo yani sharax in laga bixiyo afkaagii ku qoran aayaddu macnihii ay sheegaysa aad adigu fahamtay inaad afkaagii ku qorto kan biblekana dee asalkiiba lama hayo iska tarjumooyinka la kala wadwado sheekh maaragtay miyaana yeeli karaa laakiin masalan qof carabiga oo dhib ku yahoo kale inay akriso o kale oo af soomaaliga akri karo o kale masalan in loogu dhigo bisinka masalan bismillaahi aan bi ka bilaabo kale ay saas kale inaan qoro bismillaahi araxmaani araxiim isagoo sidii carabiga uu ugu qoraay meeshaan oo akrinayo miyaan af soomaali ku qori karaa xuruufta gebigeeda waa kala nooca ah. markaa ma suurtagal aha inaad ku qorta sababtu waxay tahay xarfaha kan af carabiga wuu ka koobayo af soomaaliga kuma jiraan masalan af carabiga haa iyo daal iyo daa markay tahay saddexdaa xarafo isku midka af soomaaliga waxaad ku qortay ma helis markay taa iyo daa tahay af soomaaliga waxaad ku qortay ma helis daad af soomaaliga kuma jiraba siin saad iyo daay markay tahay af soomaaliga waxaad ku kala socday ma helaysa xarfahaas carabiga labalaabmaa way badan yihin soomaaliga toddoba qura inuu labalaabmaayo kuu labalaabmi maaya marka waa adagtay saad aad ugu qortaaba waayo laba afoo kala gadisama wa wixii u dhow inaad malmaluuqdo qofka u dhigta un mooyaane waa adagtay si u fahamsiisaa waayo uu ka lumaysaa qofka wixii looga baahnaa inu gartaa ala kulli xaal intaad kan kan kale intaad eh, ku dadaali lahayd da cusub intaad adigu foomkeeda soo saarto inaad u qorto tidhaahdo taana da baa laydhaha iyadoo carabigeediiy u qorodhe taana da baa laydhaha kale maalin caalam islam oo kelimadaas ay u badnaa inta badan mawduucyada ama qoraalada iyo waxaas iyaga soo dha ma tilmaami karnaa wakti ay bilaabantay waxaan la yidhaahdo kelimadan kale la yidhaahdo caalam alcarab walislaam oo aad moodayso marka la yidhaha caalam carab in islaam ay noqonayso cunsuriyeen ama wax xagga dambe lagaga kabayo caalam carab oo carabta iyagu islaamku daba socda waxa i yara dhinac taada arrinka hor mar dhow weydii ku dhex jirtay muxaadaradaadu waxay ahayd dadkan la qaadayay ee isla fireerka qorisa buuda waxay ahaayeen dad muslim ah haddaan usii yaro guddo dego dad muslimla ahaadaanuna infact waxay wada ahaayeen dad madow marka eh, su-aashaan ku weydiinaya waxa ahayd markaynu jasiirat ulcarab eegno caalamul islaam kale haddaynu iska reebno laftooda dadka kelmadan cabid lagu isticmaali jiray ama sleef waxay ahaayeen dad madow kuwa americana loo qaadayna waxay ahaayeen dad madow ee haddii ahaayeen dee waxaan laga adkaaday la qaadayay e, dad e, muslimuun maxaa kuwan madowga ah un saaray iyaga doonya bismillahi raxmaan raxiim masalada hore ah alcarab walmuslimuun kollay dad badani way adeegsadaan xataa kitaabadan horteeda yaalla fi alxadaara alcarabiya walislaamiya baa ku qoran laakiin aniga ra'yiyan waxay ila muuqataa masale qaldaninaysa waayo carabtu waa jinsi badh ka mid ay ah muslimiin yihiin badh ka midana ay christan yihiin maaha jinsi wada muslima imanka soomaalida dadka la ydhaha waa dad wada muslima ama wada sheegtaa carabtu ma aha waa dad badh muslimana leh badh kristanana leh inkasta kuwa muslimka ay badan yihiin ereyga muslim la yidhaahdo wuxuu kulmiyaa dadka rumaysan kitaabka qur-aankaa iyo mabda-u sheegaya marka ma fiicna bay aniga ila muuqataa in la isticmaalo waxa la yidhahdo alcaalam alcarabi dabeetana caalam alislaami la sii daba dhigo ee in la isticmaalo ereyga alcaalam alislaami alcaalam alcarabi ereyga la yidhaha ama curuubada iyo qoomiyadda waxaa la yidhaahdo waxay bilaabantay casrigan dambe khaasatan casrigii isticmaalkuma ku bilaabmayay khaasatan dawladdii ugu dambaysay muslimka ahayd markay u tashadeen reer galbeed ay rabeen inay burburiyaan oo ah dawla alcuthmaaniya ayuu wuxuu ingiriis adeegsaday si uu u kala furfuro ummadda muslimiinta midda qura isku ahayd inuu soo saaro wax qowmiyaadka la yidhaahdo dabeetana turkiga dhexdiisa waxaa laga bilaabay waxa la yidhahda alqowmiya tawraniya oo ku baaqaysa in turkigu turki uu noqdo dadka turkiga yeeshaan carabta dhexdeedana wuxuu ka soo istaaday fikrad cusub oo ah alqowmiya alcarabiya wax la ydhaahdo oo ilaa hadda taariikhda carabta qaarkood ay caruurtooda u dhigaan ay ugu dhigaan shan boqoloo sannadood buu turkigu ina gumaysanayay kaanama u gumaysi ku yimi uu ahaaye aanay ahaynba dawlad islaamiyo meesha ka jirtay ee qolo timi iyo qolo la gumaysanayay ahaayeen oo kale idan alqowmiya alcarabiya waxaa loo yaqaanay waqtiyadan dambe ay bilaabantay markii dambe ay xorriyaddan iyo waxaan raadinayeen qaar ka midina way sii wadwadeen jamaal cabdinaasir shaydaankii la odhan jiriyo wixii la halmaalayna way sii buunbuuniyeen laakiin wax qoomiyad carbeed la yidhaahdo oo anugu aan garanayaa ma jirto carabi haddaan islaam la socon nebiga hortiibay dad ahaan lahaa wadcigooda yacnii halku taagnaa waa taqaana waxaa soo saaray carabnimo maaha ee waa islaamnimo islaamnimadana dadka muslimka ah oo dhan bay la wadaagaan eraygaasi markaa kollay aniguma raacsiisini taa haddaan kasoo tallaabo eraygan cabd la yidhaahdo horta cabd yani mafhuumkaynu ka haysanaa eraygan af carabigii ugu qaldan yihi waxaanaynu u haysanaa inagu dadka madmadow inay yihiin dadka cabidka la yidhaahdo xataa taariikhda caalamka markaad dib ugu noqoto weliba tagba xataa casru ljaahili waddanadii carbeed iyo meeshaa tag cabidku nin madoowa qura ma ahaan jirin cid walba wuu lahaa dhaqankii dunidu ay waagaa isticmaali jirtay waxay ahayd in qola qola ku duusho marka lagu duulo saan soomaalidu marka isku duusho waagii hore xooluhun bay kala qaadi jirtay laakiin dunidu waagii hore dadkiiyo xoolaaba waa la isku qaadi jiray intaad reer ku duushaabaad soo qabanaysaa dadkiiyo xoolaaba waad keenaysaa dadka waad iibinaysaa xoolahana waad haysanaysaa kii laga xoog batay markaa lasoo qabtee la iibiyey wuxuu ahaanayaa adoon cabid buu ahaanayaa mida ku doono hasito xataa bilmatal markaynu ku noqonno addoomihii islaamay oo kale cahdigii muslimiintii hore matalan bilaal nin madow buu ahaa laakiin zayd mid cad buu ahaa zayd saxaabigii la odhan jiroo kale dee nin madow ma ahayn haddana addoon buu ahaa oo nebiga alayh isalaatu wasalaam baa xoreeyey waxaan uga jeednaa marka suhayb arumi nin romaniska u dhashay bu haddana addoon bu ka ahaa meesha waa la xoreeyey idan waxaan uga jeedaa meesha horta ereygan cabdi la yidhaahdo tafsiir qaldan oo dee iminka la saaray waa iska jiraa laakiin lugadaa laguma isticmaali jirin nin madow ficliyanna nin madow uun ma ahayn ninka addoonkii ninkii laga xoog waa la adoonsan jiray waa dhaqankii hore markaan ka warramo ama markaa caddow ama reer galbeed ahow ama afrika ahow oo ninkii lasoo qabtaba waa la jiray tan kale reer galbeed dee iyagu way u qasdiyeen sida tan way u qasdiyeen inuu nin madow noqdo ka adoonsanaya way u qasdiyeen afrika inay tagaan waa laga yaabaa yacni north africa oo kale in xoog uu joogay markaasi ama iska yara celin karaa ama mushkilad ka dhici karto laakiin nimankii tuugta ahaa ee dadka xadayay waxay heleen meel dad masaakiin iska joogaan waa in power military power ama dawlad ama xoog power caynkaasi aan lahayn maca dalik jinsiyadoodiina ka gadisan oo midab kala leh diin ahaanna dadkay fogeynayeena that's why ay markaasi u kaxaysteen laakiin waana laga yaabaa yani caqliga reer galbeed inuu ku jiray differentiationka colorka ah waayo horey u isticmaali jireen in dadka lagu kala soco waxa colorka loo yaqaano ama midabka amaa dadka muslimiinta ah ilaahay baa ka mamnuucay wax midab loo yaqaano in lagu kala mana jirin dadka muslimka ah nin madow iyo nin cad iyo isku mid bay ka ahaayeen maalan eh, professor hindi oo kitaabkan maxamed la yidhaahdo leh ayaa wuxuu tilmaamayaa kalabku wuxuu yidhi dadka muslimiinta ah in badan bay adyaantu sheegtaa buu yidhi sinaanta bini aadamka laakiin muslimka oo qurun baa dunida hirgeliyey buu yidhi wax sinaan practical in loo fuliyo waxaad ka dareemi kartaa buu yidhi cahdigii muslimkee hore labada mansilo ee ugu sarreeya ee dadku qabtaan waxay ahayd buu yidhi ninka mu'aadinka ah iyo ninka imaamka ahbaa ahaa buu yidhi labada mansilee diiniga ugu sarreeya markaas mid nebi maxamed baa hayay buu yidhi ta kalena nin madow baa hayay oo weliba bilaal maalintii maka lasoo gale la furtay kacbada kor baa la yidhi oo ka adin caabinadee kacbada ninka kore waxaabay u arkaysay meel aan laba fuuli karin aanay macquulba ka ahayn alaa kulli xaal waxaan uga jeedaa fi shariica alislaamiya wax cunsuriyadda la yidhahdaa kuma jirto midabkuna qiimo ma leh mabaadi'dunbuu qofku qiimo ku yeeshay hadduu cadiyo uu mabda' xun yahay waa nin xun hadduu madowyo uu mabda' xun yahayna waa nin xun hadduu cadiyo uu mabda' fiican yahay waa nin wanaagsan hadduu madowyo uu mabda' fiican yahay waa nin wanaagsan taa macnaheed waxa weeyaa midabku qiimo gaarama ah siiyo ama asfar noqo ama aswad noqo ama caddaan noqo yacnii qiimo kuma helaysid islaamka midabkaas sidataa qiimo kuguma siinayo wuxuu dooraba ha noqdee qabiilkaas sida taana qiimo kuguma siinayo xoolahaas sida taana qiimo kuguma siinaya ashyaa ka gadisan dhaqan iyo akhlaaq iyo caqiido ayuubu islaamku wax ku qiimaya walaqad karramnaa bani aadam baa ilaahay ku tilmaamay reer nebi aadam oo dhan marka hore waa la karaameeyey oo insaannimaa lagu karaameeyey iyagu siday u kala karaamo badan yihin ina akramakum cinda allahi atqaakum baa ilahay idinkuna wuxuun baa ku kala sharaf badantiin saa u kala taqwo badantiin idan waa wax loo yaqaano ama cunsuriyadu muslimka dhexdiisa kama jirto laakiin reer galbeed ma odhan karo yani way ka maqnayd markay farsamadii samaynayeen waa laga yaabaa inay iyaga kasii dambaysayna farsamada rasisimkaa oo ah inay nin madoobo qura adoonsadaan inay meesha ku jirto a iyo waxa aad adigu macnaha aqoonta ad u leedahay afka carabiga iyo eh, iyo aqoonta kaleba adoo kaashanayo yani sida waxa aad u aragta macnaha in aniga hooyaday oo kale cabdi isaga kaga bixiso oo welibana waxaan arkay inaan nin baa maalin ila socday marka nin carabaha yidhi magaca markaasu yidhi cabdi yani wuu ka xishooday inuu qoro moogta ninkii carabka ahaay wuu markaasuu yidhi cabdu waxbuu inuu bedelo raba anigina waaba ka diidana war cabdi annagii baaba diidanba marka marka ma aqoon daraa magacaasniyuu noo geysaad is leedahay mise kollay anuu nin lugawiyo maiyo luqada carabeed waa layga badiya ragga badhna waan arkaya luqada carabeed ku xarfaana ama yaqaano oo le yani fi luga alcarabiya wuu asixi karaa in la isticmaali karo keligii laakiin macnaha ka dambeeyaan waxa weeyaan addoon marka la leeyahy masalan cabdillaahi waa lala baxaa fi lislaam cabdillaahi ama cabdiraxmaan ama cabdiqani ama cabdilqaadir ama cabdisamed ama cabdiyada badan aynu sheegayno waxaynu ku lamaanaynaa magac ka mida magacyada ilaahay yani waa addoonkii ilaahay wax waa addoonkii ilaahay baa la tilmaamaya laakiin marka keligii la qoro un baan u malaynayaa dee mala qasdiga ka dambeeya looga jeedaa inuu yahay yani addoon ilaahay kelimadu waa addoon laakiin su-aashiis weydiinta le waxaad tahay yaad addoono marka qasdiga ka dambeeya saasaan u malaynaya culamada lugada qaar ka midoo le way asaxdaana waan arkayay laakiin aqoon intaa ka badan mali halkan haddaad noo yaro dabarigta ka waran diinta islaamku maxay ka qabtaa waxaan la idhaha addoonka ama is addoonsiga waa mawduuc aada u madax banaan runtii markaan mawduuca ka warramayno mawduuc wakti u baaha yani inaan jawaanib badan ka warramo yani islaamku wadci dunida yaallu yimi wadciga yaalayna instant qudha laguma bedelo yani waxaa jirtaa step by step la raaco qaab wax loo bedelo islaamku wuxuu yimid dunida oo qaabkan la isticmaalayo wuxuu yimi isagoo ciidanka muslimkaa ah marka la qabsado la adoonsanayo markaa gaaladu kaa xoog badato intay kaa qabsato ay adoonsanayaan wuxuu yimi isagoo addoonku si caadiya loo kala iibsanayo oo suuqa yaala islaamku markaasi dariiquu maray ah wadciga ka siduu u baabi'in lahaa sidii loo joojin lahaa manaafid ay ka soo baxaan addoonsigu maalan cibaadaad baa la sharciyey laleeyahy dembiga haddaad gasho waa inaad qof addoona xoraysaa waxaan haddaad samaysa waa inaad qof addoona xoraysaa waxaa la tilmaamay imaamka muslimkaa wixii u banaanaa markay dadkaasi gacantii soo galaa qur-aanku labuu sheegaa in addoonsigu ku jiri iyadoo wadciga u yaala fa imaa manan aw fidaa'an baa ilaahayo inaad iska sii daysaan iyo inaad wax ku furataan yani marka muslimiintu kii wax garanaya waa ku yidhi qoraalka dadka bar dabeetana la sinayn ala kulli xaal waxaan uga jeedaa islaamkuma abuurin wadcigaas iyo wuxuu yimi dunida oo isticmaalaysa dabeetana wuxuu ku dadaalay sidii uu u dhammayn lahaa ama u joojin lahaa sharaxa masaladaasina waxay u baahan tahay jawaanib badan inaan ka eegno kuwa insaani iyo kuwa ijtimaaciya dhan kastaba leh marka inaan mawduuc qaara kaga warranno mooyaane way yaro adagtay jawaab kooban oo yacni duruuftiisa iyo dhinacyadiisa ka warramaysa o dhan waxaanan ognahay reer galbeedku meelahay dadka muslimiinta u tilmaamaan inay ka mid yani igama daxsoona markay rabaan inay yidhaahdaan islaamku afar dumur ogolay islaamku wuxuu ogolayay dadku sodonso islaamka bu ogolay igama daxsoona waxaasi oo dhami laakiin waxay u baahan tahay wakti dheer iminkana waxaad moodaa inaan in badan hadlayay hmm. oo igu adagtay saanin badan oo dambe usa hadla laakiin haddii ilaahay saamxo bal wakti kale aynu tijaabin doonaa